الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الوشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب في baabi الnahyi can qowli halaka الnaas wuxuu ku saabsan yaha nahyu nahyiga iyo reebidda layska reebay can qowlin orah ah oo qofku ka hadlo halaka annaasu dadkii way halaagsameen inuu yidhaahdo qofku oo uu u arko in dadkiina ay halaag ku jiraan isaguna nooc quruur ah oo ismahadinoo asaa inuu ka badbaaday ahaan taasaan la ogolayn qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata bnu qacnab qaala xadaanaa xamaad bnu salma can suhayl bn abi saalix الsamaan can abi abu saalix dakwaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam xaw xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can suhayl bn abi saalixin can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi idaa qaala arajulu hadduu yidhaahdo ninku yani qofkaa loo jeeda rag iyo haween midku hadaba hadduu yidhaahdo halaka annaasu dadkii way halaagsameen fa huwa asagaa ahlakahum halaagay qaala abu isxaaq baa wuxuu yidhi laa adrii ma ogi ahlakahum in la yidhaahdo binasbi nasbi iyo kordhow la akriyo ow amase ahlakuhum in la yidhaahdo birafci godaal la akhriyo laba macnayna kala yeelanayaan qofka hadduu yidhaahdo halaka annaasu dadkii baa halaagsamay fa huwa ahlakuhum haddaad tidraahdood goddo huwa ashadduhum halaakan bay noqonaysaa asagaa u daran wax halaagsama in ummaddii way halaagsantay oo aniga basaa badbaaday oo cujbi iyo isweynayn iyo xaqirid ummadda kale la xaqiraayo iyo taskiyatu nafsi naftiisa uu taskiyeynayo ammaanayo waxaasoo dhan oo amraaba asaga dib ugu rogmanaysa marka asagaa ka xun oo ka halaag badan wey maxaa yeele dadku saalix iyo daalixba way leeyihiin inta dambawdayna toobad iyo istikfaar ayaa u furan waxaan soo marray xadiidkii u dambeeyey cashirkeennii baabkii u dambeeyey baabka ka horreeyey ninkii yidhi wallaahi laa yakfiru llaahu lii fulaan hebel ilaahay u dambi dhaafi mahayo dembiguu galay iyo wuxu uu la imaaday ilaahay hebel u dambi dhaafi uu mahayo waa ahlu naar ilaahay waa kii ili hadlay ee yidhi subxaanah man da aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan fa innii qad kafartu lifulaan wa axbatu camalak waayo ninka ku dhaaranaya inaan u dhaafaynin hebel waan u dhaafay dembigiisa adigana camalkaada waan buriyey marka qofka yidhaahda dadkii waa halaagsameen mar walbaba xagga shu'miga iyo ummadda inayna khayr lahayn oo wanaag ku jirin oo halaagsameen oo baaba'een oo waxaas daldala oon haba yaraatee dhanka bashaa'irta iyo bishaaradaba aan fiirinin iyo wixii khayr oo wanaagoo ummaddu ay leeyihiin bashiruu walaa tunafiruu aan qaadanin wayasiruu walaa tucasiruu aan qaadanin in dadka loo fududeeyo lagu cuslaynin in loo bishaareeyo oo la kala fiijinin kii ilaahayba mu'minka ilaahay rumeeyey bishaaruu leeyahay cibaadiya daaca hadduu la yimaado bishaaruu leeyahay wixii dembi aana rabbi baa u taallaay oo toobad iyo istikfaabaaba u furan inuu toobad keenoo khaatumada u ficnaataaba rajo laga qabaa marka adiga ha xukumin dadka oo hadhihin way halaagsameen iyo magaaladan ama dadkan ama kada halaag baa ku dhacay hadhihin <clears throat> saa qofkii yidhaahda fa huwa asagaa ahlakum oo ugu halaagnimo badan ashadduhum halaakan waa haddii sidaa la yidhahdo wey fa huwa ahlakahum haddii la yidhaahdana asagaa halaagaya dadka dadku miyna halaagsamine asagaa halaagaya oo halaag u saadaalinaya oo halaag ku xukumaya mooyeene dadku mayna ma wada xumaadaan wey ma wada xumaadaan qaala laakiin hadday tahay ninku qofku qof xusni iyo taxasur iyo walbahaar iyo macaasida iyo dembiga dhacaya ka xanuunsanaya isaga iyo ummadda iyo mujtamac oo dhanba arrimahaasoo oo dhanba walbahaar ay ka tahay oo la khatar baan ku sugannahay dhib baa jira macaasi baa ka badatay waxbaa jir uu leeyahay oo uunan dadka iska fuquuqaynin guud ahaana munkarka iyo xumaantaasi iyo intihaaq xurumaatillaahi qof ilaahay dartii u caroonaya uu yahay taa iyadu waa haway baab kale weeyaan baab kale weeyaan qaala xaddaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa yaziid binu zuraycin can ruux ibnu qaasim lqaasim ibn اlqaasimi xaw xadaana axmed bn cuثmaan bn xakiim xadaana khaalid bn makladin can sulaymaan bn bilaal jamiican can suhayl bihada اlisnaadi milah baabun wuxuu ku saabsan yahay alwasiya biljaar deriskii baa laysku dardaarmayaa iyo walixsaani ilayhi in ixsaan iyo wanaag loo sameeyo oo laga warhayo la booqdo la xabaalo hadduu dhinto janaasadiisi laga qayb galo wixii dhib ahna laga ilaaliyo oon la dhibin oo laba martabo weeyaanoo inaad dheef iyo wanaag u tarto haddaadan u tarayn dhibkaada ad ka ilaashato ooba dhibin qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil can maalik ibni anasin xaw xadaana qutayba wamaxamed bnu rumxin ibn muhaajir can ilayt ibni sacdin ilfahmiyi xaw xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana cabdah wayaziid bni haaruun kulluhum can yaxya bnu saciid bay ka wariyeen alansaari xa waxadaana maxamed bn muana walafdu lahu xadaana cabdwahaabi can aaqafiabdwahaab aaqafi ibn cabdilmajiid samictu yaxya bnu saciid baa maqla qaala yidhi ahbaranii abu bakr wahuwa ibnu muxamed bnu camr bnu xasmi weeyaane alansaariyi almadaniyi alqaadi ana camrata camra binti cabdiraxmaan binu sacad binu zaraara xadaatu waxay u warrantay ninkaa la yidhi abubakara annahaa samicad inay maqashay caa'ishata radia allahu canha umulmuminiin oo taquulu leh samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigaa maqlo yaquulu leh maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin malakuljibriil yuusiinii inuu ii dardaarmi biljaari dariska xataa danantu inaan u maleeyey annahu jibriil layuwariannahu inuu isdhexashiin doono ama anahu jiiraanku la yuwariaan inuu isdhexli doono qaala xadaana camru naaqid qaala xadaana cabdilcaziiz bin abi xaazim xadaana hishaam bin curwa can abi can caaisha can nabi sal slam bimili qaala xadaana cubaydullahi bin cumar alqawaariiri xadaana yaziid bin zuracin can cumar bin muxamedin can abihi qaal samictu bna cumara yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam maa zaala jibriilu kaba zuulin sayusiinii biljaar dariska inuu dardaarmayo yani dariska xuquuqdiisa iyo waajibka ka saara qofka dariska dariska biljaar jaarkaasna cumuum weeyaan ama ha ahaaba mid muslima ama gaala ama kuu dhow ama ku kaafag ama mid faasiqa ama mid saalixa daris oo dhan baa laga hadlaya uu i dardaarmay in la ogaado xaqiisa la mariyo xataa danantu inaan ka maleeyo annahu sayuwariuhu inuu isdhexshiin doono yanii sida nasabka laiskugu dhaxlo in daris daris laiskugu dhexli doono saasaan u maleeyeyba suu u soo dhoweeyey jiiraankii qofka daraskiisa uu ugu soo dhoweeyey xadaana abu kaamil aljaxdariyu waisxaaq ibn ibrahim lafdu liisxaaq qaala abu kaamil xadaana wqaala isxaaq akhbarana cabdilcaziiz bin cabdisamad alcamiy xadaana abu cimraan aljawni cabdilmalik bn xabiib can cabdillaahi bni saamitin can abi dar ifaari junub bnu junaadata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi yaa abaa daru idaa dabaqta maraqatan markaad maraq kariso maraqa waa suugada cuntada lagu jilcistee fa akir badi ma aha biyaheeda ilan hilibkii ma badin kartid oo tabarti baaba iska yar hilibka badi muna dhihin tabarti baa diidaysa oo bad hilibkii lama badin karo oo duruuftii iyo tabartii baaba iska yar oo saxaabada xaaladday ku sugnaayeen hilibka badi muu dhihina maraqa badi biyaha iska kordhi xogoga dhanaanka ahee biyahaas iyaga ahe maraqaasi kistaa hilibkaa maraqa iyo dhanaanka asagay soo yeeshay wa watacaahad ku dadaal oo la u fiirso oo fiiri jiiraalka dariskaada dariskaada marka intaad fiiriso wax ka gaadhsii wey tacaahad ka warhay jiiraalka dariskaada kaga warhay qof baa laga yaabaa xoogo kibisa ah haysto oo iska yaabis ah oo in yaroo maraqa rabi lahaa inuu jiro marka kaasoo kale xoogow biyihii intaad badsataan ku wada koosaarta wey ilaahay heerkaasaa la gaadhsiiyey xadana abubakr bin abi shayba qal xadana cabdulahi bn idriis alawdi qaala akhbarana shucba ibnu xajaaj alwaasidaxa waxadana abu kurayb maxamed bn cala xadana ibn idriis cabdulahi bn idriis akhbarana shucba can abi cimraan aljawni cabdilmalik bn xabiib can cabdilaahi bni saamitin can abi dar alkhifaari radi allahu canhu qaal ina khaliilii saaxiibkayga aan jeclaaye qaali ahaa waa nabi maxamede sala allahu alayh waalih wasalam baa awsaani ii dardaarmay idaa dabakta maraqa maraq markaad karisu yidhi faaktir maahu biyihiisa badi uma andur fiiri tacahudi weeyaan ahla beytin reer min jiiraanika dariskaada oo xogow yaabisa la fadhiya oo waxa iskaga dejiyaanla faasibhum si oo wax ka gaadhsiin minhaa maraqii bimacruufin curfiga iyo caadada siday tahay oo curfiga caadada wixii markaa dadku ay kala qaataan oo dadku ay isku ogol yihiin oo qofka uunan kugu dhibe ama kugu nacaynin saas ka gaadhsii weeyaan ilaa curfigu mar walba arrimahan oo kale curfiga u noqotaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inataad maraq yar la orodo in lagu yihahdo waxaanu kale ma qaadana annaga waxaan ma qaadanno xogowga maarata hambada haddaad tidhaahdo dariska sii ayba kugu soo canaantaanoo dhahan annaga hamba cunna marka curfigana ilaali oo qofka mashaaciirtiisa iyo dareenkiisana dhowr oo wax isagaba ihaano uu arkana iska ilaali wixii yar oo aan maaratay isaga wax u ahayn iska dhowr curfiga raac curfiga raac dhaqanka dadka xagga wanaaggana ka raac mar buu curfigu uu khaldami karaa oo sharciga ka hor imaan karaa markaa la ictibaari mahayo sharcigaa la qaadan baabu istixbaabi dalaaqati alwajhi wejiga oo la furo cinda alliqaa'i marka dadka ay kulmaan laba qof oo iska hor imaatay oo is qaabishay ama wakhti iskugu horraysay iskugu dambaysay ama iska hor imaatay inay wejiga isku furaan oo salaanta iyo wejiga isqaabiliyaan ayaa fiican oo waxay dhahaan albaab lama galee wejigaa la galaa guriga markaa qofka martida ay imaadaan waxa ka horreeya wax walbaba waxaa weeyaan waa wejiga soo dhowaynta iyo dejinta iyo marxabaynta iyo weji furaanta iyo waxaasaa marka hore qofka uu ku qanci haddii kale uu ka maagi haddii qofka asaga wejiga loo bedelo cuntadii xataa u dhadhami fadhigoo dhan u dhadhami walbahaar iyo murug buu la fadhinaya iyo yaxyax iyo ceeb uu u arkaayo meeshan inuu la fadhiyo arrimahaas dhan warka wejiga ka horeeya xadaana abu qasaar almisbiciy abdmaliaa malik bn mundirm qaala xadaana cuثmaan bn cumar qaala xadaana abu caamir yacni alkhazaaz can abi cimraan aljawni can cabdillaahi bni saamitin can abi darin alkifaari radi allahu canhu qaal qaala lii nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu gu yidhi laa taxqiranna min almacruuf shayga macruufka weligaa xaaqirin ha yaraysanin shay-an nakiratun fii siyaaqi nahyi weeyaanoo waa tuxfidwax yarra allah ka dhigee shaygan hadduu macruuf yahay weli aliga ha yaraysanin oo ha gaabinin oo hadhihin wax yar wax weyn masiiha dhihin walow an talqaa abad la kulantid akaaka walaalkaa biwajhin wejhi dalqin furane intaasba waa macruuf weeye oo xadiis baa soo aroora dadka gacantaada kuma wada gaari kartide laakiin hadal wanaagsan iyo wejhi furan ayaad ku deeqi kartaa baabu istixbaabi shafaaca shafaacadu inay wanaagsan tahay iyo ergada fii maa dadka looga ergeeyo laysa bixaraamin xaraam ahayn waxaan xaraam ahayn qofka inaad oga ergayso tiado waxaa loo qabto waxaa loo taro shay xaraar ah oo munkar ahoo macsiyaase ah ma bannaana in qofka loo sahlo oo dadka lagala hadlo suu waxa asaga u sameeyo ama lo u helo hadday ribo noqoto hadday laaluush iyo hoonga noqoto iyo corrubshon waxyaalaha noocaas oo kalea ah shafaaca iyo erge ma galaan ma bannaana xaaraam weeyaan laakiin wixii wanaaga ah oo qofka waxtarkiisaa ah oo aan dembi ahayn in loo shafeeco ajir baa lagu helaa xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadana cali bn musr waxafs bn kiyaad can burayd bn cabdilaahi can abi burdata ibn abi muusa can abi muusa alashcari qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu aha idaa ataahu aalibu xaaja qof dan iyo xaajo dalbaaya markuu nabigu u yimaado baahan oo duruuf hayso oo nabigana waxay uu ninkaasi codsaday uunan haynin oo isiin karin aqbala calaa julasaa'ihi wuxuu ku jalsan jiray nabiga calayh salaam dadka julasadiisa ay la fadhiyey jamcu jaliis dadka la uu dhihii waxba hayo isaga intuu dha kaba aamusaayo ee wuxuu ku dari jiray shafaaca inuu sameeyo ee erge iyo dadka kala hadlo iyo waryaaya waryaa waxayo ninkan isagaa martiqaadi kara yaa wax u tari kara war wax siiya war wax u tara inuu u hadlo ayuu nabigu samayn jiray sala allahu aleh waali wasalam oo haddaadan adiga haynin afka laguma haysto waa inaad ku booriso dadka la hadasho taasaa waxay noqonaysaa sadaqadii ood bixisay bay la mid tahay addaalu cala alkhayri kafaacilihi iyo nusuustaasoo kale fa qaala nabigu wuxuu dhihi jiray ishfacu shafeeca oo dadka ninkan u ergeeya oo haddayna hayna xataa wixii qofka hayo kala hadla faltuujaru waa dalab bimacnaa khabara faltuujaru ajir halinaga siiyo yan ajir baan lagaa siinayaae shafaacada asaga ee shafeecayso man yashfac shafaacata alxasanata yakun lahu nasiibu minhada weeyaanoo ajir baad ka heliye walyaqdi allaahu tana waa dalab bimacnaa khabar ah waliyaqdi allaahu ee yaqdi allahu ilahay wuxuu xukumayaa calaa lisaani nabiyi carabka nebigiisa wuxuu ku xukumi oo soo marin maa axabba wuxuu alla jecel yahay waxa uu jecel yahay ee ilaahay uu rabo inuu fuliyo ee uu rabo inuu ummadda iyo khalqiga soo gaarsiiyo wanaaga carabka nebigiisuu marin oo ku xukumi hadalka nabiga uu ku hadlaayo waa risaale xagga laga soo diray oo nabiga la soo mariyey oo in lagaa ajirsiinayo shafaacatu shaafiiciin shafaacada aad dadka u shafeecayso ama shafacatu shaaficid ajir la siinayo waa xukun alla uu xukumayo calaa lisaani nabiyihii soo mariyey sala allah alay wasalam walyaqdi allahu ilaahay wuxuu xukumaya calaa lisaani nabiyihi ma axaba wuxuu ilaahay jecel yahay ayuu carabka nabigiisa ku xukumaayo oo soo mariyaaye marka waxaa weeyaan ilan wax kasta oo ama nahyi ama amar ah ambiyadaa la soo mariyaa markii aayadda ilahay ka hadlay lucina aladiina kafaruu bani israa'iil calaa lisaani daawuuda oo ciisa bn maryam calaa lisaani daawuuda wa ciisa maryam marka baabu istixbaabi mujaalasati saalixiin dadka saalixiinta la fadhigooda wanaaggeeda wa mujaanabati quranaa'i suu dadka xunxun oo lala fadhiisto in laga fogaado saalixiinta wanaag unbay ka hadlayaan iyo macruuf iyo khayr iyo sabafal iyo wax alla wanaag ha la qabto ama hala sameeyo ama ha lagu hadlo dadka noocaasoo kalea ah in lala fadhiisto fadhigaasi ajir iyo thawaab iyo wanaag baa laga helaa khayr bay yaad ka karorsanaysaa qurabaau dadka xunxunka oo saaxiib loola noqdana tawxiidkiiba ku seejinayaanba waad garanaysaa abu aalib ninkii la dhihi jiray abu aalib ee nabiga adeerkiisa ahaa oo arkay nabiga calayh salaam wanaaggiisa iyo maxaasintiisii iyo sidqigiisa iyo ammaanadiisa iyo runtiisa oo nabiga calay salaam aad u jeclaa markii aakhiru cumrigiisa karaadkiisa uu nabigu dabcay inuu tawxiidka u laqino oo uu qaato isagoo soo jilcay waxaa ka hoos kacay niman xunxun oo saaxiibadiisaha odayaal saaxiibadiisa ahaayo dhib badnaa abu jahl uu ka mid yahay ayaa waxay u qasbeen say u wadeen u wadeen waxay ku hubsadeen inuu gaalnimo ku dhinto oo tawxiidka uu seego oo yidhahdo kufrigii iyo gaalnimadii aabbahi ku dhinto yaana ku dhinto inuu yidhaahdo marka quranaa'i suu meel xun bay qofka gaarhsiinayaan xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana sufyaan bnu cuyaynata can burayd bin cabdillaahi can jaddi can abi muusa alashcariy can nabiyi sala allah aleh ali wasalam xaa waxaddaana maxamed bin alcala alhamdaani walafdu lah abu kurayb ku weeyaane xaddaana abu saama xamaad can burayd bn abi muusa burayd bin cabdilaahi bin abi burda weeyaan yarwi can jaddihi abi burda abu burdahan abu muusa dhalay can abi muusa can nabi sala allah alay wasalam qaala nabig wuxuu yidhi inamaa maalu ljaliisi asaalixi qofka jaliiska ee saaxiibka ee lala fadhiistay ee wanaagsan ood la fadhiisato tilmaantiisii iyo waljaliisi suu'i qof xun ood la fadhiisato ood saaxiib ka dhigato ood jaliis ka dhigato tusaalahooda waxaa weeyaan si aad u fahantaan ka xaamililmiski nin barafuun iyo udgoon iyo miskiga waxaa ugu udgoon weeye xumbaarsan oo howlahaasi ka shaqaysta iyo wanaafikhilkiir nin buufinka afuufo oo kale labadaasoo la kala fadhiisatay la mid yihiin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam darbu lamhaal tusaalaha iyo muxuu ahaa miitaalka tawdiixiga aad ba ugu badnaa calayhi salaatu wasalaam waana usluubka waxbaridda qofka marka wax la baraayo ee mucallimka naajixe wax baraayo masaaliibta wanaagsan oo la imaada ka mid tah inuu dadka wax u caddeeyo tusaale siiyo miaal siiyo say u fahmaan marka labadanay yaqaanaan dadku waxay yaqaanaan qof miski iyo barafuun wata oo lala fadhiista waxa laga heli iyo qofka naafiqulkiirka ah ee dambaska dhex fadhiya ee buufinka afuufaaya ee dabkaas isagaa wuxuu ku afuufaayana ay yihiin bir iyo wax markii la afuufo oo lasoo buufiyo sanka kaa gelaayo waad aragtay biraha markii wildhinka waad aragtay wildhinka markii la dhalaalinaayo waxa ka soo kacaya ee sanka kaa gelaaya ee wadna xanuunka waad arkaysaa ee uraya marka naafiqiljiir siduu yahay iyo xaamilmiski bay lamid yihiin labada qof oo aad la fadhiisato ka saalixa iyo ka daalixa ah ee xun fa xaamilulmiski wuu inoo faafahiyey rasuulka calayh salaam qofka miskiga iyo udgoonka iyo waxa wanaagsan wataa <clears throat> ima an yuxdiyaka saddex shay mid unbaad ka heli ima an yuxdiyaka inuu ku siiyo oo haddaad la fadhiisato oo jaliiskiisa noqoto uuba xoogow baraafuuna abaad ah ka hesho si fariiah oo majaaran ah wa ima an tabtaaca minhu inaad ka gadato udgoonkiisa markuu sanka kaaga dhaco inaad garato way dhacdaa waxaad rabin inaad iibsato markaad ka hesho ood wanaaggiisii iyo udgoonkiisa aragta iska gadato wa ima an tajida minhu riixan dayiba inaad intaad la fadhido udug wanaagsan aad ka hesho riixda dayibada intaad intaad fadhido la fadhiisanaysaa ruuxda iyo naftuba way ku kortaa naftaa ku kortaa oo udgoonka asaga iyo raa'ixadaa wanaagsan ruuxday wax u tartaa oo taqdiye u tahay marka saddexdaa mid unbay mad ka heli kollay ku khasaari maysid baraafuunle haddaad la fadhiisato <clears throat> wanaafiqu lkiir amaa buufinleh midka buufinka ah kuufee tumaalkaa ah, ima an yuxriqa iyaabaka dharkaba inuu kaa gubo oo markuu buufiyo de waxaa dambaabur ah ee kacaya iyo waxa dambaska dhex boodaya u malaynaysa damba soo buubay ee dhuxusha yar ay la socoto maradii oo duleyshatay inaad aragto wa ima an tajida inaad hesho haddaad gubasho ka badbaado riixan ur khabiifatan aad u qarmuun ayaad helaysaa oo sanka kaa gelaysaa markaa faa'iida ka heli maysid weeye afadhigiisa halkaa inaad ka fogaato oo deena mindidii markaad diyaarisa ii ken ama alaabtayda qalabkayga ii ken aad tiraahdood ka fogaata mooyeene waan la fadhiisanoo saaxiib baan ka dhigan haddaad tidhaahdo dab baad aana u tahay iyo udgoon qarmuun waxaa jeeda qarmuun aan wanaagsaneen oo riix qarmuun oo uraysa baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlilixsaani ixsaanka iyo samafalka ilalbanaati gabdhaha loo ixsaan sameeyo wixii wiil iyo gabadhba xuquuq ay kugu leeyihiin owlaaddaada haddana gabdhaha way ka sii xaq badan yihiin wiilashu tabardaridooda iyo daciifnimadooda iyo caatifada iyo dareenkooda oo gabdhaha wiilashu way ka jilicsan yihiin wayna ka dareen badan yihiin xagga in raxmad loo muujiyo baahidooda ka badan marka wiilku waa ka yar adag yahay gabadhu sidaas darteed gabdhaha si gaara ayay shareecadeena ihtimaam u siisay waana arrimaha shubahaadka xunxunka ee gaaladu ay faafiyeen ay hadda ku salwaayeen waxba ka waayeen waxa maaragtay bannaanka soo dhigay way ka mid tahay baabilka ay ku hadlaan ay ku hawaasaan in haweenka xuquuqdooda meel lagaga dhacay oo islaamka uu xaqiray iyo shareecada markii la dib loo fiidiyo sida ay ugu ololaysay haweenka iyo gabdhuhu hadday hooyo tahay iyo hadday xaas la qabo oo zawjaha tahay iyo hadday walaal tahay iyo gabarh la dhalay hadday tahay intaba islaam ama haween maraxid kastoy soo martaba islaamku intuu xuquuqdeeda xoojiyey oo ilaaliyey wax ilaaliya ma jirto xadaanaa moxamed bin cabdilaahi bni quhzaad qaala xadaanaa salamata bnu sulaymaan akhbarana cabdullahi bnu mubaarak almarwasi alxandali akhbarana macmad bn rashid an bn shaab الzuhri xadaanii cabdullahi bn abubakr bn xasm can curwa bn zubayr bn cawaam can caaisha um اlmuminiin radi allahu canha xa waxadaanii cabdullahi bn cabdiraxmaan bn bahraam abu bakr bn isxaaq wlafdu lahuma qaala akhbarana abulyamaan alxakm bnu naafic akhbarana shucayb bn abi xamsata can الzuhri qaala xadaanii cabdullahi bn abi bakr ana curwata bn zubayr ahbarah ana caaishata uma almu'miniina radia allahu canha wa zawja rasuuli illahi sala allah alay slam qaalad waxay tiri jaa'atnii imra'atun waxaa gurigeyga igu timid haweenay socotaa oo tuugsanaysa wa macahaa waxay wadataa ibnataani laba gabdhoodoo lahaa cidaa ay dhashay fa sa'alatnii waxay i weydiisatay xoogow inaan wax siiyo way baahan tahay caaishana gurigeedii waxbaba ma yaallo oo wax weyn kuma dhaanto qanaacadii iyo gurigeeda iska fadhida mooyee falam tajid maynan helin cindii agtayda shay aan wax weynoo la sheego hayra tamratin xabad timira aan ka ahayn waaxidatin keliya hal xaboo timir adaan guriga aan dhinacii kasta ka maray xabad timiraan ku arkay faacdaytuhaa xabadiina iyaha iyadii baan siiyey iihaarka fiir wayuuhiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa ayadii gaajadaydii way iska dhaaftay iska ilowday xabadii timirteed bay gabadhii farta ka saartay fa akhadatahaa gabadhii labada gabdhood wadatay xabadii bay qaadday oo faqasamadha waxay u kala goysay bayna bnatayha labadeeda gabdhood bay u kala goysay ayada baahideedii iyo gaajideediiy waxaydiiba way la hagoogate way la dhaqaaqday walam taakul minhaa shay'a waxba kamaynan cunin uma qaamad kacday fakharajad markaasay iska baxday wabnataaha labadeeda gabdheedna daba kace israace baxe fadakhala calaya nabiyu nabiga sal allahu aleh wasalam baa ii soo galay faxadatuhu waxaan u sheegay xadiiaha gabadha cajabta badan iyo ilmaha ay wadatay iyo wixii yaraayan la helay si ay ugu qaybisay faqaala nabiyu sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi man ubtiliya qofkii lagu imtixaamo waa imtixaan oo qofkii ka soo bixi xaqooda oo marin iyo qofka kale la kala fiirinaya man ubtiliya min albanaati bishay gabdhaha xaggooda qofkii wax lagaga imtixaamo oo ah ama tarbiyadooda ama tacliintooda ama taqdiyadooda iyo korintooda nooc kasta iyo marxalo kasta marayaanba nooc imtixaanaha ku saaran oo la rabo in la ilaaliyee fa axsana ilayhinna wanaajiyaa kunna lahu waxay u noqonayaan sitra min annaar naartay astur ooga noqonayaan buu nabiga sala allah alay wasalam waka waxaasaa lagu helay gabdhaha oo wanaag loo sameeyo la koriyo loo tarbiyeeyo la hagaajiyo naarta lagaga badbaadaa waxa yasca saacuun waxay dadka u sacyinayaan u ordaayaanoo waa inay naarta ka badbaadaan jannana ay galaan intaasaa loo socdaa marka caruurta gaar ahaan gabdhaha waxaa weeye wiilka hadduu cunto kaa cuno waa iska dhaqaaqaya laakiin gabadhu baahideeda iyo muxuu aha ildheerarkeedii iyo damaceedii iyo wareegeedii iyo marlabaad ku noqoshadeediiyo waxaasaa iska fara badan haweenkao dhanna way u badan yihiin xaggaasi inay maaragtay mar walbaba ay jecel yihiin inay wax gacanta ku hayaan oo sida wiilka ayna u sabir badnayn way jirtaa oo ooyadu haddii meel weliimo iyo ay tagto wax cuno ayrata dadka dhinac ka raac kuma kaaftoomayso waxay doonaysa xoogna ay qaado gurigii ay geyso marka waa ka mashquul badan tahay marka arrimahaas dhan in laga warhayo oo loo ixsaan sameeyaa la rabaa xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana bakar yani ibnu mawaar can ibn اlhaadi yaziid bin cabdillaahi ibnu usaamata ibn اlhaadi ana ziyaad bn abi ziyaad mawlaa ibna cayaashaha xadaahu can cikri ciqraaq binu maalikin samictuhu yuxadiu cumar bnu cabdilcaiis xadiiu saa u warramay cumar binu cabdilcaiis cumar binu cabdilcaiis imaamkii caadilkaa wey ayuu u warramay can caaishataba oga warramay annahaa caaisha waxay tii qaalad waxay tihi jaa'atnii miskiina ay faqiira gabadh miskiinoo faqiirada yaa ii timid waa mid kale tii maaha tii laba gabdhood bay wadatay xabad timiraan loo helay tan laakiin fiir waxa loo heli doono taxmilu ibnatayni lahaa laba gabdhood oy dhashay bay xumbaarsan tahay faacamtuhaa waxaan quudiyoon siiyo u helay alaaata maraatin saddex xaboo timira ayaan u helay faactad waxay siisay kula waaxidatin mid kasta minhumaa labadii gabdhood ka mida tamratan xabbo timiray siisay wa rafacad ilaa fiihaa afkeeda waxay u koryeeshay u mahotay tamratan xabadii soo hadhay timirteedii litaakula inay cunto iyadaba waa nafleeye inay intii cuntay damcday hooyadii markay labadooda gabdhihii intay ka tuureen markiiba yay faistadcamad istadcamad haa waxaa ka quudis dalbay hooyadii ibnataha labadeeda gabdhood oo intay waxooda culayn bay dheenkeen xabaddii ay sii waday afka ku sii waday ayay ka soo qaabsadeen fa shaqat itamra iyaduna xabaddii timirteed bay intay kala dallaacisay allatii kaanat turiidu ay doonaysay an taakulahaa inay cunto baynahumaa labadii gabdhood bay xabaddiina u kala goysay faacjabanii acjabanii waxay cajabgeliyey bay leedahay gabadhu caaisha sha'nuhaa gabadhaa sha'nigeeda ay cajabgeliyey bal fiiri yacnii sida ay iihaarka iyo ilmaheedaasi ay wixii baahida iyadana haysa ay ugu deeqayso yani waalidkao dhan baa sidaa ah isaga ilmihiisa inuu waxhelo iyuu ka jecel yahay isaga inuu waxhelo inuu isaga dhergo wuxuu ka jecel ilmihiisa inuu wax dhergaan carruurtii oo gaajaysan baahan waxba aan haysanin adag tahay waalid inuu wax iska cuno ay adag tahay waxaa layihaha soomaalida waxyaalaha ka sheekeeya waxaa ka mid ah nin iyo wiiluu dhalay iyo kaa miduu sii dhalay yaa reer martiyey waa saddex dhashay waa marka martidii haddii reer marti wixii lahayoon baa la keeni kis yaroo caanaha loo helay inta caanaheed duqi haddii loo dhiibay duqina wiilkiisa uu dhiibay wiilkiisaoo nin weyn oo asaga ilmo dhalay yani waalidka waxaa laga hadlayaa waalidku mar kastaba ilmihiisa ilmo yarbu u yahay wuxuu dhalay xataa nin weyn hadduu yahay oo qof weyn uu yahay xataa ilmo carruuru u yahay inuu wax cuno inuu maaratay caafimaadkiisa noloshiisa amnigiisa inta uu ka warbaaraya marka kiibuu siiyey dee isagiina ilmihii uu dhalay oo yar ayuu siiyey oo yidhi cab kii yaraha de waxaa waxaa dhashay kuma dhalin oo isaga keligiisa waa iska cabbay waa iska fuuqsaday hadduu fuuqsaday la saaxay ilmihii yaraa waxbuu heloo saaxay kii dhalayna saaxay isagana ilmihiisa waxbuu u cabbayoo waa u casheeyey isagana warbahaarlaan buu iska saaxday oo gaajadiisa iskala saaxday awowgii oo markaa aabbaha kandhaxa ah ayaa hurdo kusoo dhici weyday inuu wargalgalsho gadgadoomuu bilaabay amin dambe wuxuu arkay duqi aabbihi oo saaxanin maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi adiga wiil ilmahaadii waxbuu kuu helay anigase ilmahaygi waxba iima helin waxba ma cunin adigase ilmahaadii waxbuu cunay oo caawa waa kuu cashayey isagaanu ka warbaarsay intaa leeg marka waalidka waa sidaas waalidka waxaa weeyaan waxay dhahaan waa axadka keliya ee jecel in uu ilmihiisa ka ficnaado ka ficnaado marka raxmad weeye xadaanii camru naaqid bnu bukayr qaala xadaana abu axmed azubayri wasmhu maxamed bin cabdillaahi zubayri xadaana moxamed bin cabdilcaziiz can cubaydilah bin abubakr bin anasin can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man caala qofkii ilaaliya biilo masruufa yani caalka waxaa laga hadlaa macnaha atarbiya wa naxwiha yani qaama bimu'anatihim wa tarbiyatihim baa loo jeeda man caala qofkii dhaqaaleeya koriya jaariyatayna laba gabdhood buu koriyey xataa tabluqaa ilaa ka gaadhaan qaangaar ma aha waxa laga hadlaayo tabluqaa ilaahay ka gaadhaan ayaga inay bahay baxaan maxaan ka tegey sheekada baa dhexda egash turiidu an taakula baynaha faacjabanii sha'na fadakartu aladii sanacat fadakartu waxaan u sheegay aladii sanacat gabadhaa waxay samaysay lirasuuli illahi waan u sheegay calayhi salaatu wasalaam faqaala ina allaha ilaahay buu yii nabiga alay slam ina allaha alle qad awjaba lahaa wuxuu ilaahay u waajibiyey maamadaasi ama islaantaasi bihaa bisababiha ficilkaa ay samaysay sababteed aljannata janno jannu ilahay bihima laba gabdhood waxay u tartama biha waxay samaysay aljanna buu u waajibiyey aw actaqahaa biha min annaar ilaahay gabdhahaasuu naarta kaga xoreeyey gabdhaha ay korinayso ee unaxayso u tarayso naar buu ilahay kaga badbaadiyey jannana waa u waajibiyey wakaa mm-hmm man caala jaariyatayn xataa tabluqaa tabluqaa maxaa laga wadaa ilaa ay ka gaadhaan gabadhu liannahu markii ay qaan gaadho waa tirada ugu badan shan iyo toban bay ku qaangaadhay maxaa qabsan kartaa shan iyo toban waa markay ugu baahi badan tahay ee arabbaxeeda iyo muxuu ahaa tarbiyadeeda iyo tacliinteeda iyo waxbarashadeeda iyo kawarhaynteeda markay ugu baahi badan tahay wey marka xataa tabluqaa waxaa weeye ilaa ay ka maaranto oo ayada wax ka yeelato oo ay nin ka guursato oo ilaakhiri intaasuu gacanta ku hayay jaa yowma alqiyaama maalinta qiyaama wuxuu imaanaya qofka gabdhihiisa labada gabdhood saa ugu dadaalay ana aniga iyo wahuwa asaga oo saa u wada soconna saa u siman wadamma asaabica intuu labadiisa farood nabiga isku dumay iyuu yidhi jannada sidaasaan ku imaanaynaa bihi qiyaamaha nabiga qiyaamaha saasaan ku imaanaynaa jannadana sidaasaan ku gelaynaa sala allahu alayh waalih wasalam marka rafiiqu rasuuliillaah waa nabiga calayh salaam saaxiibkiisa iyo wadeegiisa iyo la socodkiisuu noqonayaa qofkii gabdhihiisaasi tarbiyeeyo oo tacliimiyo oo koriya oo gacanta ku hayoo ogaada marka fiiri ajirka intuu leegayahy bal adigoo tasawur fadliga intuu leegayahy bal fiiri qiimaha intuu leegayahy gabadha la qiimeeyo adigana bal fiiri sida abaalka lagu heliyo ajirka lagu helo fiiri wiil lama sheegin wiil gabdhaha ka sii ajir badan iyadoo wiilkuna xuquuq kuu leeyahay haddana gabdhaha ka sii xaq badan baabu fadli man yamuutu wuxuu ku saabsan yahay fadluman qof fadligiis yamuutu lahu uu ka dhimanayo waladun ilmo uu dhalay ka saqiiri fayaxtasibu ajir guruubsanay qofkii ilmo intuu ka saqiira ilmihii deena sabra ku sabra ajir ilaahay ka xisaabsada ajirkiisa xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can ibn shaab can saciid bn musayb can abi hurayra can nabiy sala allah alay ali wasalam qaal laa yamuutu liaxadin qof kama dhinto min almuslimiina kamida alaaatun saddex caruur alaaatun min alwalad saddex ilmo kama dhintaan oo fatamasahu naaru naar ay taabato ma dhici karta wey haddii saddex ilmood ka saqiiraan naar ma taabanayso ilaa taxillata alqasab dhaartii ilaahay uu dhaartay wixii lagu furaayey mooyeene in dhaarti lagu furo oo ilaahay uu yidhi subxaana wa tacala wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof idinkaynaga mida ma jirto ilaa naartuu ku aroori doonaa dhaarta alla uu dhaartay in lagu furo oo ah inuu dul maro buundadii iyo siraadkii naarta kor maraysan maridda uu maraaya mooyeene oo looga jeedo in ilaahay dhaartuu dhaartay lagu furo looga jeedo mooyeene naar isma arkayaan wey fatamasahu naaru ila taxillat alqasami dhaar furideed mooyeene tabri'at alqasam wa taxillatuha dhaarta ilahay u dhaartay in lagu maaratay tabriyeeyo lagu baryeelo ilalan waa dhaartay in naarta la dul maraayo oo dadkao dhan ay ku aroorayaan jidkaa asaga ahe naarta kor maraayo dadkoo dhan qof ka baxsanaya ma jirto ambiyadii baa maraysa oo maalinta ayada ayo laftirkooda allahuma salim salim leh allahuma salim salim ah, jidkii salaad baa la maraya ambiyadii wakalaamu rusul yowmaidin allahuma salim salim saasay leeyihin ilahuna na badbaadi badbaadi ilahuna badbaadi ay leeyihin halkaasa dadko dhan ku qulqulayaan nin walbaba camalkiisuuna ku mari ama reebi ama marin inta camalkiisa yahay ilaa heer laga gaaro qof ay kalaaliibtaiyo berihii intay ku dhegtay buundada aba siraad tafsiirka cayna fahno maan oga buunda ahaane oo waddo daqiiq ahoo dhib badan oo seefo iyo kalaaliib iyo birooyin ololaaya ay dhinacna kaga dhegan yihiin marka qofba intay xataa xagato qabato o faalugto fa maqduushu naajin markaasuu badbaadaya isagoo laakiin dhiigka ka socdo hadduuba baxay nasiibkiis kuwa mukardisun fi naar kuwa intii la qabtaa lagu tuuraya naartii oo ka hoosaysa walciyaadu billah dadka kalena waxaa weeyaan nin walba camalkiisa wey qaar baaba hillaac oo kale ku maraya brig uun hal mar ku maraya allah naga dhiga subxaanaه wa tacala bifadlihi waraxmatihi wa karamihi inahu jawaadun kariim qala xadaana abubakr bn abi shayba wcamru naaqid wazuhayr bnu xarbi qaluu xadaana sufyaan bnu cuyaynata xa وxadثna cبd بن xumayd وبن rاafic عن cبدالرزاq بن hmam أخbarna mcmr kilahuma عن الزهri بisناadi malik bmacna xadiiثi ila ana fي xadiiثi sufyan waxaa ku sugan fayalija الnaara ma dhici karto yani qof saddex ilmood ka saqiireen inuu naar galo ilaa taxillat alqasam dhaarta ilaahay u dhaartay in yaroo lagu furaayo loogu talagalay wadamaridda oo ilaahay dhaartiisa uu ku oofinayo mooyeene naaras ma gelayo xaddaana qutayba bnu saciid marka qofka muslimka muminka weeyaan ilmahaasa ilahay wixii kalena uga shafeeci oo ku badbaadaya wey qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xaddaana cabdulcaziiz yacni bn muxamed daarawardi can suhayl bn abi saalix can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah aleh ali wasalam qaala nabigu liniswatin haween min ansaari reer ansaareeda oo muxaadaro u dhigaayay nabigu wuxuu ku yidhi ayagaa codsaday oo yidhi kaana nabi allow si gaar ah raggii umad mar walba u sheegtaaye oo cilmigii qaataye annagana waqti nasii waa yahay buu rasuulka calayh salaam laa yamuut saan mari doona xadiidkii laa yamuutu ma dhinto liixdaa kunna midiin alaaatu min alwalad saddex cilmood kama dhinto fataxtasibahu ajirra ay xisaabato oo sabirto sabir la'aanta waxba laguma sabri weydo qofka waxba meelaayo sabir baa la rabaa marka u horraysay musiibada dhacdaba qofku inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun alxamdu lilah inuu yidhaahdo baytulxamdi baa loo dhisaya guri la yidhaahdo ilaa dakhalat iljanna jannadii ku gelaya dhisaa yeesho faqaalat imra'atun minhunna haweenkii mid ka mida ah waxay tidhi aw inayn yaa rasuula labana ka warran laba qofkii ka saqiirto qaala nabi wuxuu aw inayn labana waa la mid fii hayri saxiixayn waaxidun qaala waaxidun midka xataa waa la mid qofka qalka saqiiraa oo ixtisaab iyo ajir gurubsadaa baytulxamdi u dhisu ilahay ilahi ilahi subxaana wa tacala markii laga soo qaado ilmihii oo ilaahay subxaana wa tacala ruuxdii malaa'igta ay qaadaan isagoo og ilaahay yaa wuxuu leeyahay addoonkaygii beerkiisii iyo tamarata fu'aadihi midhihiisii beerka wadnaha miyaad qaadeen ilmo ila halkaas ku jira halkaasuu waalidka kaga taagan yahay haa ilah adaan amre waan qaadnay haa muxuu lahaa istarjaca waxamidak inna lilah wainaa raajicuun alxamdu lilah buu lahaa marka waxaa u dhistaan buu leeyahay bayd laylaha baytulxamdi jannada way dhisan tahay laakiin waxaa jirta qarsi mar walba waxbaa lagu abuuraa camalka aad la imaanaysa wax lagu sii abuuri marka guri baaba loo sii dhisaa gaara oo magaciisa la yidhaahdo guriga mahadinta ilaahay lagu mahadiyey wixii musiibaha ah qofka ku dhacay ilaahay wuu ku mahadinaya qofkii wuxuu leeyahay ilaw adaa mahad kule maxaa yeele mahaddaasi inaad sabir isiisay waad ku mahadsan tahay in ilmahaygaa saqiiray aad ajir iyo janno ugu siinaysana waad ku mahadsan tahay in musiibada igu dhacday tii diinta aynaan ahayn oo adduunyo iyo ilmo dhinta ay tahay adduun o dhan laga socda akhara loo socdaaye intaasoo mahada ilah ku mahadsan tahay xadaana abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusein xadaana abu cawaanat alwadax can cabdiraxmaan bn asbahani can abi saalix isamaan dakwaan can abi saciidin alkhudri sacd bni malikin qaal jaad imra'atun haweeney baa ilaa rasuulilah u timid sala allah aleh wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah dahaba arijaalu raggii waxay la tageen bixadiidika xadiidkaadi waa kan abu hurayre iyo abi saciid alkhudri iyo mukiriinu fi lxadiid ilaa masaajidkii uu nabiga calayh salam markuu gurigiisa ka soo masaajidkii marka cilmigii wuxuu u batay masjidkii iyo majmuucaadkii saxaabada nabigu uu joogay iyo ummahaatulmuuminiinkii oo hadda guryihii nabigu uu joogay calayh salaam gabdhihii kale marka waxay dhahen annagana tartanka qayb waxbarashadii baan rabnaa cilmigana waa u siman yihiin rag iyo haweenba fajcal lanaa noo yeel min nafsika naftaada yowman maalin naatiika fiihi aan kuu nimaano oon wax kaa dhegaysanno noo akhriso tucallimuna aadna bartid mima callamaka allah wuxuu ilaahay ku baray anagana aadna bartide qaala nabigu wuxuu yidhi ijtamacna yowma kada wa kada waa ka aqbalay maalin heble inoo tahay maalin heble waxaa iska leh haweenkaa iska leh duruus nisa duruus nasawiya ayaa maalinta ayadaa jirta yowma kada wa waa tacliintii tawjiihana nabiga calayh salaam si gaara u tawjiihin jiray markii ciidda la gaaro ragga u wacdiyo haweenkii oo gadaalka fadhiyo codkiisa aan maqlaynin intuu dhex maro raggii buu u wacdin jiray rasuulka si gaara faijtamacna way soo aruureen faataahunna rasuulullah nabiga calayh salaam baa u yimid facallamahunna wax baray mima callamahu allah wuxuu ilaahay baray muxaadaraadka haweenka iyo duruusta haweenka caamka ah waxaa weeyaan waa loo jeedin kara waana bannaan tahay uma qaal maa min kunna min imra'atin marka haweenka markaad la hadlayso qolo walbaba waxyaalaha ayaga u gaarka in laga hadlo wey ah, haddii la imaato musiibo waxaa inta badan aan ku sabrin ooya hoogayaysta haweenka weeyaan waa haweenka si gaara marka la hadlaya maa min kunna min imra'atin haweenay naga mid maaha haweeney tuqadimu bayna yadayha horteeda hormarsanaysa sabirkaay sabirtay iyadoo hormarsatay ayaaba laga dhigay min waladiha carruurteeda alaaata saddex hormarsan oy ka saqiiraan ilaa kaanuu laha xijaaban min annaar naartay xijaab ooga ahaadaan faqaalat imra'atu naar haweeney ba waxay tihi wahnayni nabi allow wahnayni ka waran wahnayni ka waran laba ilmood qofkii ka saqiirta faqaala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam wuxuu wahnayni wahnayni wahnayn labana waa lamid labana waa lamid labana waa lamid buu yidhi sala allahu alayh waaalih wasalam iyaduna qaala xadaana moxamed bn muhana wibnu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfar xa waxadaana cubaydاllahi bn mucaadin qaala xadaana abi xadaana shucba can cabdiraxman bn اlasbahani fi hada اlisnaadi bimili macnaah wazada jamiica can shucbata can cabdiraxman bn اlasbahani qaala samictu aba xaazim yuxadiثu can abi hurayra qaal ثalaaثaة lam yabluغu alxilm saddex aan qaan gaarin oon wax dembi ah oo loo qora aan gaarin qofkii ka saqiiraan jannu ku galaya naar waa ka badbaadaya xadaana suwayd bnu saciid mxamed bn cabdilaclى wtaqaaraba fi lafdi qaala xadaana muctamir bnu sulayman an abiihi sulayman bnu darkhan can abi saliil wasmahu burayd ibnu furayt can abi xasaan khaalid bnu ciraaqa abusaliilka kunyadaas waana ku yaryahay oo rijaasha iyo muslim abusaliil burayd bnu furayt can abi xasaan khaalid bnu ciraaqa qaal qultu liabi hurayra cabdiraxmaan ibnu sakhr waxaan ku idhi inahu shani qad maata lii ibnaan waxaa iga dhintay laba wiil famaa anta adigu maxaad muxadiثii iiga warrami oo iga sheekaynaysa can rasuulilah nabiga xaggiisa calayh salaam maxaad iga haysaa ood iga sheekayn kartaa bixadiidin xadiid tudayibu bihi aad ku dejiso anfusana naftaannada can mowtaana kuwa anaga dhintay wax naftaannada aad ku xasiliso oo naftaannada ay ku sabirto oo dhiib ku noqoto ay ku faraxdo maydka anaga naga dhintayna aan oga sabirro maxaad nabiga nooga sheegi kartaa xadiioo nabiga nooga sheegi oo maydka anaga xanuunki iyo walbahaarki iyo murugta nagaga baxdo naftaanadan ayba ku qanacdo ku degto maxaad nooga sheegi kartaa qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayra nacam haa nabiga wuxuu yidhi siqaawuhum carruurtooda yaryaree ka saqiirta dadka dacaamiidu ljanna jannada balambooladeedi wey balamboolo ma taqaanaan boonlabna ma taqaanaan boonlab jugley ma taqaanaan ayada ya saddexda midna ma taqaanaan miya ya ya ya walambolo waa midda cadcada ee meelaha biyaha iyo meelahaas ay joojoogtaayo tu kaloo ka sii dhow baa jirta oo la yidhaahdo boonlab la yidhahdo iyaduna bakada bay dhahda lugaha waaweyn ba ka meel ya ya bata waxaa kaloo jirta mid la yidhaahdo jugley luqun dheer bay leedahay meelaha biyahay malay wax ka raraasata afkasaa u gelisaayo lugu dheer bay leedaha biyaha agahedi yay taagantaha lagama waayo biyaanaha biyaha marka waxaa lagu shabahay ilmihii saqiiray sida shimbirtaasi biyaha agtiisa joogta mar walbada oo kala weeyaanoo jannada caruurta yaryar ee ehlu jannaha ah ee jannada jooga ay weeyaan saqiirka kuwa saqiirka ah sikaaruhum kuwooda yaryar dacaamiidu ljanna jannada maarata shimbirteeda biyaha oo kale wey yatalaqaa axaduhum caruurtii yaryareedee sakiirtay midkood wuxuu la kulmay abaahu aabbihi marka qiyaamaha la gaaro aabbihi buu raadin iyo hooyadiis ow qaala abaweyhi labadii dhashay fa ya'khudu wuxuu qabanaya intuu haloodo bithawbi maraduu dhabsiin aw qaala biyadihi gacantuu qabsanaya kamaa aakudu saan u haya ana aniga bisanfati thawbika haada buu ley nabigu maradaada faraqeeda sanfa waana baraf kamaa ana aakudu saan u hayo bisanifati thawbika marada fiideeda haadaa kana saan u hayoo kale sidanay ugu dhagaayaan intuu nabi sa u qabtay waalidkii bay ku dhegi falaa yatanaaha ka hari mahayo aw qaala falaa yantahi ka hari mahayo xataa yudkhiruhu allaahu ilaa ilaahay asaga saqiirkaa uu ka geliya iyo waabaahu kii dhalayba aljanata jannada saas ugu dhagaranaya ilaahayow jannada nawadageli sii day maayo waalidkay asagana jannada ilahay waa u qoray waaba saqiir aakhire kanna wuxuu leeyahy ilahu ii geli waalidkay markaas haddana laleeyahaye eh, israaca jannada isku raaca wa fii riwaayati suweyd qaala xaddaana abu saliil waxadaanii cubaydullahi bnu saciid xadaanaa yaxya yacni bnu saciid can itaymi bihada lisan waqaal fahal samicta min rasuuli illahi sala allah alay slam shayan wax ma ka maqashay ad tutayibu bihi anfusana naftaanaga aad ku farx geliso can mowtaanaa kuwii naga dhintay ee ka murugsaneen beddelkii murugta aad farx noo geliso qaala nacam haa soo farx maaha ilmihii qofkii wax ka saqiiranoo la sababkaa kaga dhigaya ilmahaadoo jannaduuna kugeenaya farax baa qalbigii meeshii murugti farax baa soo galaya qaala xadana abubakr bin abi shayb muxamed bin cabdillahi bn numayr abu saciid alashaju walafdu li abi bakr qaaluu xafs yacanuuna ibnu qiyaas xafs ibnu qiyaas bay ujeedaan xaw xadaana cumar bn xafs ibnu qiyaasin qaala xadaana abi can jaddihi awowiisa oo la dalqi bni mucaawiya can abi zurcata bn camr bn jariir albajali can abi hurayrata radi allahu canhu qaal atat imra'atun haweeney baa u timid annabiya nabiga calayh salaam bay u timid islaam baa nabiga u timid bisabyin lahaa wiil yaroy dhashay ayay la imaatee nabiga u keentay faqaalat waxay tihi yaa nabiy allah nabigii ilaahayow udcu llaha lahu ilaahay u bari ilmahan ilaahay u bari u ducee faqad dafantu waxaan xabaalay oo iga saqiiray alaaatan saddexe saddex baa iga saqiirtay kanna waa fahmo daran yahay kana ka yaabaysa inuu raaco marka ilaahay u baryo ilaahay maaratay bal inuu ii caafiyo qaala nabigu wuxuu yidhi dafantii alaaa saddex miyaa xabaashay oo kaa saqiirtay qaalat nacam haa qaala nabigu wuxuu yihi laqad ixtadarti waxaad xayirtay bixidaarin xayir shadiidin daran yaad mino naari naarta iska xayirtay ah, xeendaab iyo xayir iyo derbi iyo dayr waxaad iska dayrtay oo iska xeendaartay oo iska ooday naartii ah, darbi adag oona naarta kuusan mari karin ayaa iska ooday buu nabi alai salam saddexdayday kuu saqiireen adiga naarta xijaab baa idin dhexeeya qaala cumar baa wuxuu yidhi min baynihim dartii xadiidka warinayey cumar binu xafs binu qiyaas wayaan cumarka la sheegaye sheekhu muslim min baynihim kuwii la warinayay dhexdooda wuxuu kala ziyaaday can jaddihi buu yidhi asagu can jaddihi oo wuxuu ka wadaa ninka la yidhaahdo xadaana abi can jaddihi saasuu yidhi can jaddihi magacii muuna sheegin walbaaquna waxay dhaheen can dalqin dalqi dalqi bnu mucaawiya waa isku haal un isagan baa loo jeeda jadkana walam yadkuruu ljadda miina sheegin kuwa kalena inta kale abubakr uu kamid yahay bin abi shaybi iyo moxamed bn cabdillahi bn numayr abu saciid alashaji iyo intaba mayna dhihin muxuu ahaa jad mayna sheegeen waxay dhaheen dalq ibnu mucaad magaciisay sheegeen diqada imaam muslim lagu yaqaanay iyo ammaanadiisii iyo xifdigiisii qawigahaa xadaana qutayb bnu saciid wasuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabic dalqa bn mucaawiyata anaqaci abi kiyaafaha kuwana kunyadiiba ugu dareen dalqa ibn mucaawiyata anaqaci abi kiyaaf can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata qaal jaad imraatun ila nabiy naag baa nabiga u timid calayhi salaam biibni laha ilma ay dhashay faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah inahu yashtakii waa xanuunsan yahay waa jiran yahay wa inii akhaafu calayh waan ka baqaya waanu baqaya inuu iga wasaqiiro kana maxaa yeelay qad dafantu alaaa saddex ka horraysa yaan xabaalo iga saqiirtay waa walbahaaraysa waxaa weeyaan waa waalid iyo hooye haddaad garanayso wey qaala laqad ixtabarti waxaad xaydaaq iyo xidaan iyo xayir iyo derbi aad marisay bixidaarin derbi shadiidin daran yaa min naarta iskaga xidhay qaala zuhayr can dalqin walam yadkur kunya kunyada dalqi muuna sheegin abuqiyaas muuna sheegin baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa xaba allahu cabda ilaahay hadduu addoon jeclaado xababahu wuxuu jeclaysiyaa licibaadihi addoomihiis kuwa ku jeclaanaya addoommaha waa muminiintii saalixiintis weeyaan kuwa wey wax laga hadlaayo qofka muminka saalixa gaal ma jeclaanayo gaal iyo muslim cadaawa cadaawaa ka dhexaysa badadat ah, ibaqdaau eh, mxuu ahaa qulubtooda caro badadat ibaqdaau fiiha fahim wma tukfi zuhuruhum akbar qala xadaana zuhayr bn xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid can suhayr bn abi saalixin can abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ina allaha alle idaa axaba cabdan addoon hadduu jeclaado dacaa jibriila jibriil buu ilaahay u yeedhaa faqaala wuxuu ku dhahaa inii anigu jibriilow uxibu waxaan jecelahay fulaanan hebele faaxibahu adna jeclow qaala fayuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii jibriil baa dhawaaqi fi samaa cirkii iyo samadii dhexdeediibuu dadkii joog malaa'igtii joogtay iyo wixii jiray o dhan buu kala dhawaaqaya fayaquulu iclaan haan buu leeh weysiis ina allaha yuxibu wuxuu jeclaaday fulaanan hebel faaxibuhu idinkaan wada jeclaana fayuxibu ahlu samaa ehlu samii baa wada jeclaanaya oo magaciisii iyo tanahiisi iyo ammaantiisii iyo ayay ka jeclaanayaan qaala uma yuudacu lahu lqabuul waxaa loo soo dejinaya aqbal fi lardi ardadana ehlu ardahana way aqbalayaan raalli bay ka noqonayaan way jeclaanayaan ayib oo waxaa weeyaan maxabada ardada lagaa jeclaado samada ka horraysa allah subxaana wa tacaala ka horeeya eelu samaha inay jeclaadaan taasaa ka horraysa markaasay kuwii dambana dadkana waxay ku noqonayaan tiiu nabiyullaahi ibraahim calayh salaam sooma ahayn wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiri kuwii dadka waxaa weeyaan dadka dambe hadal wanaagsan oo macaan iyo ammaan iyo dikrigaadoo la sheego iyo adoo dhintay oo laguu soo taraxumo oo laguu soo duceeyo oo raadkaadii iyo muxuu ahaa wanaaggaadii mar walba uuna dhammaanin taasaa marka soconaysa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sayajcalu lahum arraxmaanu wudda ilaahay wuxuu u yeelayaa jeceyl oo dadku ay jeclaadaan alqabuul fi lardi baa loo soo dejin waidaa abqada cabdan adoon hadduu u cadhoodana dacaa jibriila jibriil buu u yeerayaa fayaquul wuxuu leeya inii ubqidu fulaanan hebel waan u cadhooday subxaana allah faabqidhu u cadho Ah, macaasidiisi kufrigiisi shirkigiisi xumaantiisii ayaa ilaahay subxaana wa tacala u kala fogaadeen calaaqadii ka gooday rabbi ula lahaa baabkii iyo albaabkiisa laga xidhay qaala fayubqiduhu jibriil waa u cadhoonaya uma yunaadii fi ahli samaa eelu samihii buu ka dhawaaqaya jibriil ina allaha yubqidu fulaanan hebel buu ilaahay u cadhooday faabqiduhu cadhooda qaala fayubqiduuna waa u cadhoonaya uma tuudacu lahu lbaqdaau cadho ayaa ladatin fi lardi ardada oo qofkaasi ilaahay u cadhooday gaalka ama ah, munaafiqa ah ama faasiqa in loo cadhoodo waajib bay noqonaysaa masalatu lbaraa ayaa la yidhaahdaa wax allaala wixii rabbi subxaanahu wa tacaala gooyey inaad ka bari noqoto iimaankii bay ka mid tahay dadka mu'miniinta ee wanaagsan ee saalixiinta inaad jeclaatana iimaankii bay ka mid tahay ah, daaqa dacma aliimaan man muxuu ahaa eh, alxubu fi llah riwaayada kale alxubu fi llah walbuqdu fi llah min awhaqi cura liimaan wa iimaanka xarkihiisa xarga u adag wey in ilahay darti aad ku jeclaato qofka muslimka wanaagsan wanaagga iyo diinta aad ku jeclaato wax kale aada ku jeclaanin kii kalena aad ah diintaa iyo xumaantiisa aakhara ah ilaahay uu maaratay diintiisa ku xumaaday oaduu ka tegay aad ku nacdo waaye xaddaana qutayba ibnu saciidin qaal xaddaana yacquub yani ibn cabdiraxmaan alqaari wa qaala qutayba wuxuu yidhi xaddaana cabdilcasiiz can daarawardi xa xaddaana saciid bnu camr alashcafi akhbarana cabtar can alcalaa bni musayabin xa xaddaana haaruun bnu saciid alayli xadana ibn whbin qal xadanii malik w ibn anasin kulm can suhayr bhada isnaadi ayr ana xadiid alcalaa bn musayb laysa fiihi dikru buqdi intaa hore maxabada qofku ilahay jeclaada buu ka sheekeeyey ka loo cararay muuna sheegin riwaayadkii ziyaadadaas kale iyaduna haabit weeyaan wahiy iyaadatu iqa maqbuula waa la aqbalay xadaanii camru naaqid ibnu bukayr qaala camru bnu bukayr naaqid baa xadaana yaziid bnu haaruun akhbarana cabdilcaziiz bn cabdillahi bin abi salamata almaajishuun can suhayl bin abi saalixin qaala kunaa bicarafa carafaan joognay carafa waa meesha ay xujaydu iskugu tagaan maalinta sagaalaad ee bisha dilxija famara cumar bnu cabdilcaiiz cumar bnu cabdilcasiis baa soo maray dadkaa meesha fadhiya suhayl bin abi saalix iyo wiilkiisa iyo aabihii ah, abu saalix iyo wa huwa cala almawsim wa huwa cumar bin cabdilcasiizna cala almawsimi ay amiirun cala alxaji waalxujaaj xajkaasi sanad ubada xajkaa la bixinaya nin amiirulxaj la yidhahdo ayaa la siisamayn jiray oo xujayadoo dhan bay ka dambeeyaan wa huwa cala almawsimi mawsimka waa xajka iyo acmaashiisi iyo waqtiga xajka iyo howlahaasa mawsim laisku dhahaaye xajkaasi umuurihiisa waxaa madax u ah cumar bin cabdilcaziz madax ka ah faqaama annaasu dadkii baa wada istaagay yanduruuna ileyh iyagoo fiirinaya cumar bin cabdilcasiis ileen qaar maqlay oon arkin qaar arkayoo laakiin ku yaryahay araggiisa ku yaraa kuwa arkay oo iskaba jecel marka inay arkaan oo jeceyl ay u qabaan darteed ayaa la fiirfiiriyey oo dadka ehlulcilmiga iyo dadka ehlulfadliga iyo dadka muslimiinta way jecel yihiin gaar ahaan hadday maqlaan oo ayna muuqiisa ayna arkin inay arkaan bay jecel yihiinoo ay daawadaan dayib waa madlab iyo arrin jirta oo fiican dadkii baa fiiriyey faqultu liabi suhayl baa wuxuu leeya aabbahay abu saalix waxaan ku yidhi yaa abati aabow innii araa waxaan arkaa allaha ilaahay inuu yuxibu jecel yahay cumar ibnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiis ilah ilahay jecel yahan u arkaa qaala wamaa maxaa arrintaas u tiri qultu waxaan limaa lahu waxa u sugnaaday oo min alxubbi jeceelka fii quluubi innaas dadka qalbigooda jeceelka la geliyey ay jecel yihiin ayaan u arkaa inuu ilaahay jecel yahay maxaa yeele dadka jeceelkooda waxaa ka horreeya kii ilahay oo loo soo dejiyey qabuulka dhulka faqaala wuxuu yidhi abuu saalix wiilkiisii wuxuu ku yidhi biabiika aabbaha oo anigaa lagugu furaye anta adiga eh biabiika mufdaa lagugu furay anta adiga aabbaha lagugu furay saa isku wada adigoo aabbaha lagugu furaye dhibka inuku soo gaarine oo waalidka waxaa weeyaan jeceli qaarkood waxaad arkaysaa adigoo kule inaan iga hormarto ma jeceli inaan kaa hormaraan jeclahay waalidka cajiib weeyaan biabiika ant aabbaha laguu furayay samictu abaa hurayra abaa hurayraan maqlay oo yuxadiu can rasuuli illaah nabiga ka waramaya sala allahu caleyh wasalam uma dakara bimidli xadiidi jariir can suhayl xadiidkaasoo qofku ilaahay jeclaado jibriil baa jeclaan samaha jeclaan ardadana qabuul sax baa tahay buy marka cumar bin cabdicasiis inaad sidaad tirahdo waa ku saxsan tahay baabu larwaax junuudun mujannada arwaaxdu iyo nafaftu iyo ruuxdu qofka bini aadamka ku jirta junuudun waa junuud iyo jamaaco iyo ciidamo mujannada ee mujamaca la jamciyey wey junuudun mujanada naam alarwaaxu junuudun mujanada ee jumuucu mujamaca iyadoo arwaax bay isku tahay korkay ka aruursan tahay kadib deenna way qaybsamaysaa sida macaadintaoo kale lagu shabahay kor macdan bay ka tahay dahab iyo fiddo iyo dheeman iyo waxaasay usii qaybsami arwaaxduna waa sidaasoo iyadoo arwaaxa ayay haddana kala baxaysaayoo intii mu'minkeedna waa isjeclaana waa israaci gaal iyo munaafiqiisana waa israacaya sidaas weeyaan markaasaa deenna inta wanaagsanna itilaaf baa ka dhexeeya inta kalena tanaakur iyo khilaaf baa ka dhexeeya xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana cabdاlcaziiz can ibni moxamed darawud can suhayl can abihi can abi hurayrata can rasuuli اllahi sala اllahu alيh wasalama qaal alarwaaxu arwaaxdu junuudun waa jamaacooyin iyo koox mujanadatun la jamciyey famaa tacaarafa minha wixii is aqoonsada italafa waa isku dumayaa wamaa tanaakara wixii iskira minha arwaaxda xaggeedana ikhtalafa waa iskhilaafaya oo markii la aruuriyey arwaaxdo dhan ba hal mar baa la abuuray marka intii azaliyan tacaaruf iyo muxuu ahaa caalamu darki alastu birabbiku markuu ilaahay yidhi balaa tiri balaadoodaasna ay ka dhab oo qalbigooda ay ku jirto mu'miniin ahaa inta ayadaa italafa wuu isku dumaaya waa la yidhi wamaa tanaakara minha wixii isinkaga ikhtalafa maaha marka adduunka la imaado tacaaruf iyo tanaakur baa imaanaya inta muwaxidiinta wadday qaadaan gaaladana waddo kale qaadayaan marka waxaa weeyaan labadaa jid baa la kala qaadi xadaanii zuhayr bnu xarb xadaanaa kaiir iyagoo gid aadama isku ahoo hal aaba ka soo jeeda ayaa dee lagu kala baxaya caqiidadii xadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaanaa kaiir ibnu hishaam xadaanaa jacfar ibnu burqaan qaala xadaanaa yaziid bnu alasam can abi hurayrata bixadiidihi arfacah qaala annaasu dadka buu yidhi nabigu calayh salaam macaadinun waa macdanyo oo kale sida macaadinta waxaa dhulka ilaahay ku abuuray ee qiimaha badan ka macaadin alfidati wadahab fidada iyo dahabka macaadintoodaoo kale korka macdan bay ka yihiin laakiin waa kala martabo sarreeyaan khiyaaruhum fi ljaahiliya jaahiliyada markay joogeen muslimnimada ka horraysay waxay kuwooda khiyaar tahaa ee wanaagga iyo sifaatka fiican lahaa khiyaaruhum fi lislaam islaamkana ayagaa u khiyaarsan oo islaamnimada khiyaarnimadooda muu sii xoojinaya idaa faquhu haddii diinta fahmaan oo khiyaarnimada islaamka ay bartaan walarwaaxu arwaaxduna nafaftuna junuudun kooxow iyo jamaacooyin wey mujanadatan la abuuray oo la aruuriyey famaa tacaarafa minhaa inta is aqoonsata tawxiid iyo iimaan iyo islaamnimo isku aqoonsata in talafa isku waday qaadiga waa isku dumaayaan wamaa tanaakana minha inta is inkirta caqiida kuwala tagtana ikhtalafa way iskhilaafayaan baabulmaru maca man axaba qofku wuxuu maciisa yahay maalinta aakhara markii la gaaro qofka uu jeclaa adduunyada dadka wanaagsan ee jecleed ee qalbigaadana ku weynaa sifadooda iyo dabeecadooda iyo dhaqankooda iyo muxuu ahaa siiradoodana aad mar walba jecleed inaad ku dayato ee saad ku jeclaatay aakharo macoodaad noqonaysaa markaad ku raacdo waddadoodii kii dadka xumaa jeclaana dadka xumaa mumacooda imaanaya qofkii gaalo iyo dada wanaagsaneen koolkooliyo oo buunbuuniyo oo jeclaado oo aad maarata uga hormariya muminiinta ka hormariya kuwaas macoodunba qiyaamaha la soo aruurin saaxiibku ma kala harayo saaxiib ma kala haro adduunka kuma dhammaanayo aakhirana saaxiibnimada sidii bay u soconaysaa xadaana cabdulahi bn mslmt bn qacr xadaana malik can isxaaq bn cabdilahi bn abi alxata can anas bn malikin qaal ana acraabiya nin reer baadiya yaa qaala lirasuulilah nabigu wuxuu ku yidhi mata saaca saacadda qiyaama goormay dhacaysaa nabi allow cabsi bay ka haysaa waa ka baqayaa waa maalin aad iyo aad u dhib badan maalinta ayadee muunka la afuufi doono oo dadka o dhan ayagoo xaalad cajiibas ah ayay ku imaanayaan kabala'aan gudnayn qaqaawan qaala lahu rasuulula nabiga alay slam ba wuxuu yidhi maa acdadta laha war saacadda qiyaama maxaad diyaarsatay maalinta ayada qof walba wuxuu diyaarsaday bay u taallee maxaad diyaarsata ood ii weydiinaysa qaala xubullaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulka jeceelkoodaad diyaarsaday buu yidhi waa nin diyaargarowsan wey caqiidadiisii iyo iimaankiisii ayuu cabiray wuxuu yidhi ilahayna waan jeclay rasuulkana waan jeclay intan hayaa bu yidhi wax kaloo camal fara badan haddaan sheegi ma jirto qaala bu wuxuu yidhi anta adigu maca man axbabta qofkaad jeclaata maciisa umaad bishaaro weyn buu helay saxaabada kuwa farxday xaddaana abubakr bin abi shayba wcamru naaqid wazuhayr binu xarb wmaxamed bin cabdillahi bn numayr wbn abi cumar walafdi lizuhayr qaaluu xaddaana sufyaan althawri can azuhri can anas bni malikin qaal qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul allah mata saaca saacadda qiyaamo gorma dhici doontaa qaala wamaa acdadta laha maxaad diyaarsatay saacadda qiyaamo xilligay dhacaysa lama yaqaano calaamaad un bay leedahay maxaase u raadinaysaayood ii weydiinaysaa oo diyaarsatay falam yadku kabiiran wax weyn oo uu sheegay ma laha soom badan iyo salaad badan iyo xaj iyo waba waxba muun sheegin qaala wuxuu yidhi wax weyn ma hayee walaakinii uxibu allaha wa rasuulah iyo rasuulkaan jeclahay talaaba weyn oo caqiida caqiidadiisaad dhisan qaala fa anta maca man axbabta qofkaad jeclaata maciisaaad ahaanaysaa marka maxabada waxaad ku gaaraysaa waxaadan camalkaada ku gaadhin oo haddaadan qofkan camalkiisoo kale aadan la imaanin laakiin caqiidada ay fiican tahay maxabadaada aad jeceshahay siiradiisii waddadiisii aad ku taagan tahay saxaabada nabiga aad jeceshahay nabi maxamed bad baa allah ad jeceshahay marka arrimahaasi waxbay ku gaarsiinaysaa qaala xadaanii maxamed bnu raafi wcabd bnu xumayd qaala cabdun ahbarana wqaala ibnu raafi xaddaana cabdurazaq ahbarana macmar can zuhri qaala xadaana anas bnu malikin ana rajulan min alacraabi reer baadiyi kamida ataa rasuula allahi buu u yimi sala allah alay slam bimilihi hayra anahu qaala ma acdadtu laha min kaiirin wax fara badanoon axmadu hadda aan ku faantamo axmadu aan ku faantamo oon isku ammaano calayhi kortiisa nafsi nafteeda aan ku ammaano lama imaanin maa cadadtu ma diyaarsanin lahaa saacadda qiyaamo min kaiirin wax badan oo axmadu calayhi aan ku ammaano nafsi naftayda oo aan ku mahadiyo naftayda ma diyaarsanina ilah iyo rasuulkaasa jeclahay anta man axbabtaaliyo xadaana abu rabiic alcataki sulaymaan qaala xadaana xamaad ibni cali bni zayd qaala xadaana haabit albunani ibni aslab can anas bni malikin qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam faqaala ya rasuula allah mata saaca saacadda qiyaama qaala wama acdadta lisaaca qaala xubu اllahi warasuulihi qaala fainaka adigu maca man tahay qaala anas wuxuu yidhi famaa farixnaa ma aanan farxin bacda alislaam islaamnimadii aan ku farxnay gadaasheed faraxan farax ashadda ka daran min qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam hadalkaa nabiga uu yidhi fainaka maca man axbabta oo saxaabadu fiiri fahamkooda fi lusuul usuul usuululfiqiga iyo qawaacid fiqiga iyo nusuustan shareecada ee culimmadu ay marka kutubta ka alifeen say iska sijiya oho ay maaratay eh, dhaqan ahaan bay iyagu u qaadan jireen oo way ku dhaqmi jireen wuxuu qaatay ana alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacida usuul tafsiiriya la yihahda qaacida usuula tafsiiriya fa inaka maca man axbabta marka hadduu nabiga ku yidhi inaka khitaabkaasi khaaskuma aha markaa saas darteed baa ugu farxayaa waxaan maalinta hadalkaas saan ugu farxay islaamnima kadib kelimahan ku farxay oo ka weyn ma jirta buu leehay aad baa u farxay sababta faraxaastaa kuu sheegaya qaala anas wuxuu yidhi faana ana uxibu waxaan u farxaa waxaa weeyaan uxibu allah ilahay baan jeclahay wa rasuulahu baan jeclahay wa ababakar baan jeclahay wa cumara baan jeclahay faarjuu waxaan rajayn an akuuna macahum inaan macooda ahaado wain lam acmal yaanan samayninba biacmaalihim acmaashoodoo kale camalkoodaba yaanan samaynine kol haddii jeceelkoodii macooda lagu noqonayo ayagaasaan jeclan hubaabi radia allahu canhu wa ardaah marka abubakar iyo cumar oo la jeclaado maca man axbabta baad noqonaysaa xagee marka macyadana janno weeyaan marka anas binu malik radi alla khaadimu rasuuli illah aqrabu nnaasi ila rasuuli illahi sala allah alay wasalam wa aclamahum lishaykhayn labadaas sheekh abubakar iyo cumar dadka ugu yaqaanu ahaa wuxuu majeertay oo jeclaaday bacda xub illahi wa rasuulihi kadib abubakar iyo cumar jeceelkooda ayuu sheegtay marka kuwana labadaasayba caqiidadooda waxay noqotay labadaasi inay lacanadaan inay janno ku raadsadaan oo waxay leeyihin allahuma alcan Eh, sanaamay eh, quraysh wajibtayhima wadaaquutayhima wamaa kalaamuhum yani arakiik eh, mxuua alkhabiir hadalkaa qiimaha aan lahayn sakhiifka ayay ku hadleen abubakar iyo cumar bay ku magacaabayaan oo leeyihiin waa laba saran bay ahaayeenoo lacanad ilah ku rid cibaadadooda waxaasdadka waxaad garanaysaa nimankaasi meesha aan kala taagannahay waa shiicada meesha aan kala taagannahay isku wadda iyo isku siraad inaanan ahayn qaala xadaanaa muxamed bnu cubayd alqubari qala xadaana jacfar bnu sulaymaan qala xadaana haabit bn aslam albunani can anas bni maliki can الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam walam yadkur qowla bna anasin faana uxibu wma bacdah xadaana cثman bn abi shayba وisxaaq bn ibrahim qala isxaaq abarana wqala cثman xadaana jariir can mansuur can salim bn abi ljacd xadaana anas bn malik anas bnu maliki qaal baynama ana warasuulu llah xilli aniga rasuulka calayh salaam aan khaarijayni baxnay min almasjidi ka baxnay masaajidkan ka baxnay waa khaadimkii nabiga waa la socdaa falaqiina rajula nin baan la kulanay cindahu agtiisa waxaan la kulanay rajula nin cinda sudati baabi inda sudati masjidi ay cinda baabi masjid sudada waa albaabka cinda sudati lmasjid masaajidka albaabkiisa ila yusadu wayuftaxu waa la xidhaa masaajidka mar waa albaabka waa la celin mar waa la furi cinda sudati albaab masjidi masaajidka albaabkiisii agtiisaa nin kula kulannay faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah mata saaca saacadda qiyaama goormay dhacaysaa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi maa acdata laha maxaad u diyaarsatay qaala faka'ana arajula ninkii waaba isagoo istakaana aamusay oo xasilay shib buu yihioo waa juuq gabay waxba waa ku hadli waaya isagii baa lagu soo celiyay maxaad diyaarsatay ood la weydiinaysa saacadda qiyaamo uma qaala muddo wuxuu fikiray wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa acdatu laha ooma diyaarsanin kabiira salaatin salaad weyn walaa siyaamin siyaam soom badan walaa sadaqatin sadaqa badanna ma hayo ooma diyaarsanin walaakinii uxibu allaha warasuulah ilahiyo rasuulkiisaan jeclahay hilowaas haya iyo maxabada iyo shawqaas haya qaala faanta man maa axbabta anta adigu maca man dad maciis baa tahay axbabtaad jeclaato qofkaad jeclaatay maciisaad tahay abshir bishaaraysan wey maca anagaad tahay wey xadaanii moxamed bnu yaxya bnu cabdilcasiiz alyashkuri xadaana cabdullahi bnu cuثmaan bnu jabalata bn abi rawaan walaqabuhu cabdaan cabdaan baa la yihahda bukhaari sheekhiisa oo mubaashirkaa wey qaala akhbarana abi aabihiisna waa cuثmaan bn jabalata bn abi rawaad can shucbat bn xajaaj can camr bn murata can salim bn abi ljacd can anas bn maliki can الnabiy salى اlه alay slam binaxwihi qala xadaana qutayba xadaana abu cawaana alwadax can qataada bn dicama can anas bn malikin xa وxadثna بن المثنى محمد وبن بشhاaر محمد isaguna qال xadثna محمد بن جعفر qال xadثna شعبان qتاadة سمعت أنسا xا وxadثna أبو qسان المسبعي ومحمد بن المثنى qال xadثna معاaذ xadثna هiشام xadثnي أbي qتاadة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بhذا الxadيث xadثna cثمان بن أبي شhيبة وإسحاق بن إبراهيم qال إسحاق أخبرنا وqال cثمان xadثna جرير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن cabدالله بن مسعوud رضي الله عنه qاal jaءa rajulu nin baa u yimid ilىa rasuuli الlah nabiga عalaيه السلام faqاla ya rasuul الlah kayfa tara seed u aragtaa fii rajuli nin axaba qowman dad jecel walamaa yalxaq bihim aan soo gaarin dad buu jecel yahay dadkaana ma gaari karo camalkoodao kale lama imaan karo isku casri maynan ahayn waa innaga iyo saxaabada ismaana soo gaarin camalkoodao kale lama hayno ka warran ninka asaga wuuse jecel yahay oo jeceelkooda ku weyn qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi almar'u maca man axaba qofku qofkuu jeclaada maciisa unbaa lala soo kulmin oo uu qiyaamaha imaanaya saasuu nabig sala allah alay wasalam xadana mxamed muana wn basha qala xadana ibn abi cadiyin maxamed bn ibrahim xa waxadanii bishr bnu khaalidin ahbarana muxamed yani ibnu jacba kilaahumaa can shucbata xa xadana ibn numayr maxamed xadana abuljawaab qala xadana sulayman bnu qarn jamiica can sulayman sulayman acmash can abi waali shaqiiq can cabdillahi can nabi bimilihi qala xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu muaawiya xadaana ibnu numayr xadaana abu mucaawiya wmxamed bn cubayd an acmash an shaqiiq an abi muusa qaal ata nabiya sal sl rajulu fadakara bimidli cabdini jariir can acmash mutaabacaadkii wey baabun ida anaa cala saalixi idaa uniya cala asaalix qofkii saalixa ee wanaagsana haddii la ammaano fahiya ammaantaasi bushraa waa bishaaro u soo degdegtay walaa taduruu camalkiisana ma dhibayso adoon waxba ammaan raadsanin oo aan waxba maaragtay riyaa iyo halagu ammaana aan wax u sheegin waxna u samaynin waxbana u baxsanin acmaasha saalixada ayay dadkii ku ammaaneen haddii sadaqadii bay kugu ammaaneen salaadihii iyo soonkii bay kugu ammaaneen jihaadkii bay kugu ammaaneen dacwadii iyo nashr cilmigii bay kugu ammaaneen acmaashii saalixadeed bay dadka kugu ammaaneen camalkaadi waxba ma yeelayso bale waa bishaaro ilahay soo dedejiyey bishaaro iyo dad ilaahay kaaga hadliyey oo maqhraati ilaahay oo arlada joogo o ilahay kaaga hadliyey wey xaddaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi wa aburabiicu azahraani wa abukaamil aljaxdari fudayl ibnu xuseyn ah wa yaxya qaala yaxya akhbarana waqaala aakharana xaddaana xamaad binu zayd can abi cimraan aljawni can cabdillahi bni saamitin can abi dar alkhifaari radi allahu canhu qaal qiila lirasuuliillah nabiga waxaa lagu yidhi calayh salaam ara'ayta arajula ka warranin yacmalu lcamala camal samayn min alkhayri khayr ka mida khayrku waa farbadan yahay baabtiisa khayr buu samaynaya wayaxmaduhu naas calayh dadkii baa ammaanaya oo ku mahadinaya qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam tilka mahadinta iyo ammaantaasi caajilu bushra almu'min mu'minka bishaarooyinkiisii oo soo degdegtay wey bishaarooyin badan buu leeyahay bushraakum lyoom jannaat janno markay tagaan bishaaradeediin jannadeediin baa lagu bishaaraynaya tii marka loogu bishaarayn lahaa aakharo oo qaar ka mid ilaahay adduunyadaba ku tusay oo ugu bishaareeyey wey waxba marka camalkiisana ma yeelaayo <clears throat> <clears throat> idaa khalasat niya mxuu aha niyada hadday wanaagsan tahay xadadana abubakr bin abi shayba waisxaaq bin ibraahim can wakiixa waxadadana maxamed bn bashaar xadadana maxamed bnu jacfar xa waxadadana maxamed bnu muhaana xadadana cabdisamad xa waxadadana isxaaq barana nadar kulluhum can shucba can abi cimraan aljawni biisnaadi xamaad bin zayd midri xadiidihi ayra ana fi xadiiihim can shucba hayra cabdisamad mooyeen inta kale wayuxibuhu nnaasu calayh dadkii baa jeclaanaya oo wanaagga iyo khayrkaasi ku jeclaanayaan ka waran tilka caajilu bushra almu'min buy nabiga alayh isalaatu wasalaam isaga ma jecla marka in kumana farxaayo oo ma raadinaayo in la ammaanay iyo ammaantaan iyo waxa shaqadiis maaha laakiin haddii dadku ay ammaanaan oo wanaag ku sheegaan alxamdulilah ha yidhaahdo wa fii xadiidi cabdisamad wayaxmuduhu nnaasu kama qaala xamaad saasaasuu yidhi bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu alqadar qadarkiibuu ku saabsan yahay ilaahay wuxuu qadaray oo cilmigiisa iyo ogaantiisa uu og yahay waxa allaala waxa imaan doona markay imaadaan say ahaan doonaan wax walba cilmigiisaasaa azali ah oo ilaahay sifaadkiisa ka mida haddana ilaahay wuxuu qoray wax kasta oo dhici doona ayuu ilaahay qoray qabla khalqi samaawaati walardi bihamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor intaan dadka samadii ardada la abuurin yaa wax walba walbaoo dhimaantoo dhici doona loo dhan la qoray haddana haddana qofka markuu caloosha hooyadii ku jira ayaa haddana waxaa la qoraya wuxuu noqon doono cunid iyo cabid iyo cumri iyo wanaag iyo xumaan wuxuu noqon doonaba caloosha hoyadiiba haddana lagu qoray malagina waa qoray waa guursaday waa soo guursada waa qortay isagana haddana sanad walbaba maqaadiirtii laylatulqadarkiiba haddana socdoo wax la qoraya oo sanad baa umuurihii loo soo dejinaya malafaadki iyo faylashii iyo umuurtii qofkaa sanadkaasi wixii qadaran oo idil saasay maqaadiirtu iyo aqdaarta iyo maraatibteeda iyo howlaheedu u kala socotaa baabu kayfiyati alkhalqi khalqiga abuurkiisa siduu ahaa alaadamiya aadamiga khalqiga aadamigaha fii badni ummi hooyadii sidii loogu abuuray wa kitaabati risqihi wuxuu cuni doono intuu nool yahay qoridii la qoray wa ajalihi noloshiisa cumrigiisa intuu dhan yahay wa camalihi wuxuu samayn doono iyo washaqaawatihi hadduu yahay qof ayaan daran iyo wa sacaadati hadduu yahay qof ayaan badan oo liibaanay intaba maktuub la qoraya wey fii badni ummi baa lagu qoraya xadana abubakr bn abi shayba qal xadana abu mucaawiyata wakiixa waxadana maxamed bn cabdillahi bn numayr alhamdani walafdu lahu qaal xadana abi abu mucaawiya abu mucaawiya mxamed bn khazim wakic bn jarax qaaluu xadaana lacma sulayman can zayd bn wahbin can cabdilaahi ibni mascuudin qaala wuxuu yihi cbdullahi bn mascuud xadaana rasuulu llahi sala allah aleh waslam nabigaa noo warran wahuwa saadiqu lmasduuq midkii runta badnaa wey dadkuna ay u rumaysana gaal ee muslimba nabiga calayh salaatu wasalaam waa u rumeeyeen maxamedulamiin bay u bixiyeen fainahum laa yukadibuunaka walakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga marraba kuma beenayaan markay showraan oo gaar u noqdaan maxamed ka warran wallahi inuu been sheegayn bay dhihi jireen marka saadiqu lmasduuq buu ahaa wuxuu noo sheegay ina axadakum axadkiin yujmacu waa la aruurin doonaa khalquhu abuurkiisa fii badni ummi hooyadii calooshiisa lagu soo aruurin arbaciina yowman afartan maalmood buu candhuuf ahaan uma yakuunu wuxuu noqonaya fii dalika calaqa afartan kale xinjir buu hanaya dhiiga guduudan mila dalika afartan kale markii la gaaro uma yakuunu fii dalika badnigii iyo caloosha hooyadii mudqatan buu isku bedelaya cad hilibo afka in la geliyoo kalea mila dalika alarbaciin afartan kale markii la gaaro uma yursalu lmalaku malag baa lasoo diraya saddex afartanaad kadib waa boqol iyo labaatan fa fiihi ruuxu ruuxa nafti baa lagu afuufaya wa waxaa la amraya malagii u xil saaraa naf afuufinta iyo howlahan biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo inuu qoro bikatbi risqihi wuxuu cuni lahaa o dhan ba maaltaasa la qorayaa marka inaad xaaraan raadiso ood meelo orodo ood dad u disho ood wax dhacdo kolba wixiid hadduu qoran yahay waxaa weeya waa aqliyari wey qadarka qofka inuu rumaysnayn wey bikatbi risqihi risqigiisa waa la qori wa ajali ajashiisa intuu noolaan doono waa la qorayaa wa camali camalkiisana waa la qori wuxuu shaqayn doono qaban doono wa shaqiyun baa la qoraya hadduu yahay mid ayaan daran oo bacar oo dhul darsaday aw saciidun inuu yahay mid liibaanay khayr leh huwa ladii allihii ku dhaartay buu nabigu yidhi isagoo saadiqulmasduuqa warkiisa laga rumaysano wax ku beenanba jirin ayuu haddana dhaar nabiga calayhi salaatu wasalaam ku adkeeyey laa ilaaha hayruh allah asaga waxaan ahayn oo allah la caabudo uusan jirin baan ku dhaartay ina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljanna ahluljannaha camalkooduu samaynaya jannada camalkooda waad garanaysaa tawxiidkii iyo acmaashii saalixadeed wey xataa maa yakuunu ilaa ka ahaanin baynahu isaga iyo wa isaga iyo jannadii ilaa diraacun qadru diraac in dhudhun maarta la dhudhumiyo dhudhun basaa ka hadhay yani jannadii qarku u saaran yahay geeridii makaxigta wey fayasbiqu calayhi waxaa u qaalib noqonaya alkitaabu kitaabkii qoraalkii la qoray caloosha lagu qoray ayaa wixii hore dhan camalkuu sameyn o dhanba ka adkaanaya ka qaalib noqon ilan waxaa loo qoray naar inuu geli doono camalkan uu samaynayo dhanba waxaa ka horreeyey inuu naar geli doono markaasuu fa yacmalu bicamali ahli naar inuu naarka camalkiisiba uu samaynaya wayadkhuluhaa naarta buu geli wain axadukum xatiin la yacmalu bicamali ahli naar camalka ahlunaarkuu samaynaya xataa maa yakuunu baynahu wa ilaa diraac isagii naarta dhudhun ma udhexeeya fayasbiqu calayhi lkitaabu yaqlibu wey marka yasbiquun waxaa ka qaali noqonaya camalkan kitaabkiisii la qoray maktuubkii la qoray oo ah loo qoray saciid inuu yahay fayacmalu bicamali ahlijanna ahljanaha camalkooda buu samaynaya fayadkhulaha jannadii buu gelaya masalat lmaqaadiir waay marka waa baab oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lakhaas yahay laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab midna unan qadarka haba ka ogaan karin wey ilahayna xikmadiisa iyo cilmigiisa waxba ku socdaan waxba ku socdaan marka abwaabtaan aad in loo sii dhexgala aan ahayn oo bay ka mid tahay haddana labadan hadda nooc ee xadiidka uu sheegay waxaa jirta laba nooc oo kale oo aqlaba la dhihi karo ka qaalibsan waxaa qaaliba inuu qofku camalka ehlunaarka su u wada ku dhinto waxaa kaloo qaaliba qofka muuminka ee muwacidka inuu camalkiisa ilaahay u ilaaliyo u badbaadiyo isagoo mu'mina uu dhinto camalkiisa saalixa uu ku dhinto afartaas nooc ayay dadku noqon karaan wey xadana cثman بن abi shayba وإسحاq بن ibrahim kilahuma can jarir بn cabdالxamid xa وxadana isxaq بn ibrahim akhbarana ciisa bn yunis xa وxadana abu saciid الashaj xadana waki xa xadana cubaydالlah بn mucaad xadana abi xadana shucb xajaaj kulhm can acmash bhada اisnaad qala fi xadiiثi wakiic wuxuu yidhi ina khalqa axadikum axadkiin abuurkiisa yujmacu waxaa la kulminayo fii badni ummi caloosha hooyada arbaciina leyla wa qaala fii xadiidi mucaan can shucba arbaciina leylatan arbaciina yowma afartan habeen iyo afartan koobi maalmood wa ama fii xadiidi jariir wa ciisa arbaciina yowman buu yidhi haddii yowm la sheegama habeenkiina waa soo gelaya xadaana maxamed bn cabdillahi bnu numayr wa zuhayr bnu xarb walafdi ibnu numayr qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can camr bni diinaan can abi dufayl camr bni waafila can xudayfata bnu asiid yubliqu bihi nabiy calayhi salam nabigu u koryeelay oo gaarsiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi yadkhulu lmalaku malaga wuxuu geli cala nutfa buu u gelayaa nudfadii iyo candhuuftii raximka hooyada ku dhacday ku duushay biyihii daafiqaha ee boodaya ee ka soo baxay sulbiga iyo taraa'irta halkaasay buwaylada lagu tuuray halkaasay iskugu tagayaan bacdamaa tastaqiru fi raxim markay raximta ku sugnaato biarbaciina yowman afartan maalmood ayuu malagii tegaya oo hamsatan waarbaciina ama shan iyo afartan leylatan fa wuxuu leeyahay rabbi ashaqiyun aw saciid xadiidka kale ka faahfaahsan xadiidka cabdulahi bn cabdullahi bn eh, mascuud ayaa ka faahfaahsan saddex afartanaad wey markuu malagula dhex galay hawsha shaqiyun miyaa shaqi am saciidun saciid fa yugtabaani waa la qori labada midkuu yahay mid ayaan daran nasiib daran aakhara waxba u yoolin xun inuu yahay iyo mid eh, wanaagsan oo saciid liimaanay labadaba waa la qori midkuu yahay fa yaquulu wuxuu leeya rabbi adakarun ma mid labba ah? wiil miyaa ama muxuu ahaa nin oo noqon doona mid lab aw unfa mise mid dhadig oo gabadha fa yugtabaani labadaana waa la qori wayuktabu camalu camalkiisi baa la qoraya wa aharuhu raaskiisa wuxuu camaloo samayn doonayo socodkiisa wa ajalu ajashiisaa la qoraya wa risquhu risqigiisaa la qoraya uma irtadwa asuxuf warqadihi baa marka laalaalaabi falaa yuzaadu fiiha walaa yunqas waxaana lagu ziyaadin maayo waxba lagu nusqaamin maayo malaga asaga inta uu qortay halkaasay ku xidhmaysaa laakiin qadarkii ilaahay ee ka sii horreeyey iyo cilmi muxuu ahaa lowxul maxfuud ka sii horreeyey arrimo kalaa jira oo yamxu allahu maa yashaa wa yuhbit taa malaga intii la tiro in wax kale lagu bedelo oo man axaba an yunsaa fii aarihi wayuzaadu fii risqihi nacam qofkii maaragtay rabaa in cumrigiisa loo dheerayo risqiisa loo waasiciyo falyasil raximahu kama qaala calayh salaam in markaa camalkii intuu ahaa eh, mxuu ahaa cajashii iyo risqigiiba la waasicin karo eh, halkaasay culimmadu la aadaan tii malaga asagu intaasay oga xidhan tahay waxba kuma dari karo marka qor inta liyirin buu qori xaddaana abu dahir axmed bn camr bn salxin abarana ibn wahmin abarani camr bn xaariin can abi zubayr bn maki ana caamira camir bn waaila abu dufaylka haddaan soo marinay weeyaan aakhiru man maata min asaxaaba ninka ugu dambeeye saxaabada dhintay wey xadaahu anahu samica cabdallahi bn mascuudin yaquul ashaqiyu qofka baca weehee dhur darsaday ee ayaanka daran man waa qofka shaqiya ayaan daraaday fii badni ummihi caloosha hooyadii ayaan darradu caloosha hooyadii bay yay ka bilaabatay oo lagu qoray wasaciidu qofka ayaanka badan man wuciida bihayrihi qofka hayrkii lagu wacdiyo oo wixii qayrkii ku dhacay ee wixii qayrkii ay ku halaagsameen intuu ku cumro qaato ka leexda fa ataa rajulan nin baa u yimid min asxaabi rasuulilaahi sala alla alay slam ka mida yuqaalu lahu xudayfa binu asiid alkhifaari layidhaahdo ayaa u yimid yuu u imaanayaa caamir buu u yimid faxadaahu bidalika min qowli ibni mascuud xadiidkaa wuxuu oga warramay cabdullahi bn mascuud xadiidkiisii oo oga sheegay faqaala wakayfa yashqaa rajulu bikayri camal ah. faxadaahu bidalik ninka la yidhaha camir bin wail abu dufayl ninkii u yimid ladhijira xudayfa bin asiid buu u warramaya wuxuu u warramay xadiidka cabdullahi bin mascuud oo waxba inay qoran tahay ahaa qaala wuxuu yidhi ninkii yimid ee loo warramay xadiidkan loo sheegay wuxuu yidhi wa kayfa yashqaa rajul see qofka uu shaqi iyo ayaan darri ugu dhici bikayri camal camal la-aan wuxuuna isagaba samaynin faqaala lahu rajulu wuxuu yidhi atacjabu min dalik arrinkan miyaad la yaabaysaa fa innii samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam oo yaquulu leh idaa mara binudfati itnataani wa arbacuuna leyla cambuubtu markay soo marto afartan iyo laba habeen bacaa allahu ilayha malakan malag buu usoo diraa fasawarahaa wa khalaqa samcaha waa sawiraa wa khalaqa wuxuu abuuraa samcaha maqalkeedii wa basaraha araggeedii wa jildaha maqaarkeedii wa laxmaha hilibkeedii wa cidaamaha lafihi fakasawna cidaama lama uma qaala yaa rab rabbiyow adakaru ma mid laba am untaa mise waa dhadig fayaqdi yaqdii rabbuka rabbiga wuxuu xukumi maa shaa wuxuu doono midkuu ilaahay doono ka dhig wayaktubu lmalak malaguna sana shaqadiisa waa qoray uma yaquulu wuxuu ya rabbi ajalu ajalshiisa maxay tahay cumrigii intuu noolaan doono fayaquulu rabbuka wuxuu le maa sha allah maa shaa wuxuu doono wayaktubu lmalak malagani waa qoraya intaa intaasuu noolaan doona uma yaquulu wuxuu ya rab risquhu wuxuu cuni doono fayaqdii rabbuka rabbigaabaa xukumayo u sheegaya maa shaa wuxuu doono wayaktubu lmalaku malagani waa qoraya uma yakhruju lmalaku malagii baa baxaya bisaxiifa warqadii fii yadi gacantiisa ayay ku jirta falaa yaziidu waxba ku ziyaadin maayo calaa maa umira intii la amray walaa yanqus waxbana ka nusqaamin mahayo kaas marka saa wey marka waa maqaadiirtii azaligeed wey haddana dhanka kale ilaahay caqligii iyo khiyaarkii qofka kama qaadinoo waxaa weeyaan waddadii xaqeed waa loo caddeeyey kii ilaahay ku toosiyaana waxaa weeyaan nasiibkiis kii kalena waxaa weye shaqiynimo wey xaddaana axmed bn cuثmaan الnawfali akhbarana abu caasim الnabiil xaddaana ibnu juraydin akhbarana abu zubayr aba dufayl cmr bn watir akhbarahu anhu samca cabdالlahi bn mascuud yaquul wasaqal xadiid min xadiid camr bn xaarif xadaanii moxamed bn axmed bn abi khaltin xadana yaxya bn abi bukayr xadana zuhayr abu khaytamata qal xadana cabdullahi bn caطa ana cikramata bn khalid xadaahu ana aba dufayl camr bn waafila xadaa qaala dahaltu waxaan u galay calaa abi sariixa xudayfa bnu asiid alkifaari baan u galay faqaala samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlay biudunaya labadooda dhagood haatayna ee kuwana yaquulu nabigoo leh ina nudfata candhuuftu taqacu fi raxmi caloosharaximka ayay gashaa raximka hooyada ku dhacay marka horraysaba arbaciina leylatan afartan meen bay nudfa ahaan candhuf uma yatasawaru calayha almalaku malagii baa isku suureynaya oo hawshaa yatadakhal uu gelaya qaala zubayr wuxuu yihi xasibtu qaala aladii yakhlaquhaa malagii abuuraayey ee loo wakaashay ilaa malaa'igtu malag walba shaqo gaara ayaa loo wakaashay shaqada qabaa laleeyahay fayaquulu wuxuu lee ya rabbi adakarun aw unhaa ma wiil ba mise waa gabar fayajcaluhu allahu dakaran buu ka dhigaya aw unhaa ama gabar uma yaquulu ya rabbi asawiyun mid hagaagsanoo toosan miya aw ayru sawiin mid midaan toosnayn wey qaala fayajcaluhu llahu sawiya mid toosan buu ka dhigay ayra sawiin midaan toosnayn uma yaquul yaa rabbi maa risquhu risqigiisa muxuu yahay wamaa ajalu ajashiisa maxay tahay maa khalquhu abuurkiisa muxuu yahay uma yajcaluhu llahu shaqiyan aw saciidan buu ka dhigay midkuu rabo qala xaddaana cabdulwarid bin cabdisamdin qala xadaanii abi xadaanii rabiica bn kulum xadaanii abi kulhuum can abi ufayl mxuu ah caamir bn waila can xudayfa bnu asiid alkifaari saaxibi rasuuli ilahi sala allah alay wasalam ahaa rafaca alxadiida xadiidku nabiga u kor yeelay ilaa rasuulillah nabiga alay salaam nabiga wuxuu yidhi ana malakan malak muwakalan loo wakaashay biraxim shaqadiisa waxaa weeye raximku ka shaqeeyaa iyo wixii qor la dhaho inuu qoro idaa araada allahu markuu ilaahay doono an yakhluqa shayan inuu wax abuuro biidni illaahi idinkii ilaahay an yakhluqa inuu abuuro shayan biidni illaahi ku abuuro libidcin wa arbaciina leyla habeen marka la maraayo uma dakara qaarkoodna bidci bay ku dareen dhowr iyo labayo afartan saddexiyo afartan shan ayb xadaana abu kamil fudayl bn xusein aljaxdari xadaana xamaad bn zayd xadaana cubaydاlah bn abubakr can anas bn maliki warafc alxadiiثa anahu qaal in allaha ilaahi caza wajal qad wakala biraxm raximkii ilaahay wuxuu u wakaashay oo mas-uul looga dhigay malakan malag fayaquulu wuxuu leey malagii ay rabbi malaguna ilaahay buu ka dambeeyaa wuxuu amro unbuu samayni wax qor la dhaho unbuu qori yaquulu ay rabbi rabbigayow nuطfa candhuuf bay maraysaa ee rabbi calaqa xinjir bay maraysaa ee rabbi mudqa cadhili bay maraysaa faida araada allahu an yaqdiya khalqa inuu ilaahay khalqii taama oo dhammaystiran u abuuro markuu alla doono qaala malagii wuxuu leey qaala wuxuu nabigu yidhi qaala almalak wuxuu leey ay rabbii dakarun aw unfa hadda waa la suureeye ma nin mise gabadh Ah, shaqiyun mid oo shaqiya meelgadhiga caqiidadiisa xun aw saciidun mise mid liibaanay faman risquse muxuu cuni doonaa oo risqiisa uu noqon hadday noqoto cunto iyo xoole iyo owlaadi intaba risqi waa badan yahay cilmiga eesa wada geli risqiga famal ajalu ajalshiisu maxay tahay intuu noolaan doono fa waa la qori kadalika fii badni ummi caloosha hoyada waa lagu qoraya qaala xaddaana cuثmaan bin abi shayba zuhayr bn xarb وإسحاq بن ibrahim ولفd لزهير qال اسحاq أخبرna وqال أkخرana xdثna جرير عن maنصور عن سعد بن عubaydةa عن أبي cabd الرحمن السلمي can cali bn abi aalibin qaal kuna fii janaazatin janaazahan la soconay mayd qof dhintay fii baqiici alqarqad xabaalaha baqiici alqarqad la yihahdo xabaalaha madiina faataana rasuulu llahi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo yimid faqacada waa fadhiistay waqacadnaa xawlah annagana gaararkiisaan fadhiisanay wa macahu miksara ul yar buu nabiga gacanta ku hayey ul yar buu watay oo laantimireed laga soo gooyey fanakasa madaxiisuu foorariyey fa jacala inuu jeexjeexaayo bimakhsaratihi ama ku dhudhufanaayo bimakhsarati ushiisii yulugsaa uu kawiyey ushii buusaa uu kawinaya qof murugsan waad garanaysaa un wadaxuu foorarini wixii uqoli hayaan lugkusaa u xariiqaya marka waa murugtii iyo mulbahaarka nabiga calayh salaam mowqifkan iyo geeridan iyo aakharadan iyo waxan howlahaasaa nabiga kusoo xaadirtay sala allahu alayh waali wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinka inaga mid maaha maa min nafsin naf ma jirto manfuusan la abuuray ay makhluuqa la abuuray ilaa waqad kataba allaahu ilaahay wuxuu qoray makaanaha booskeeda min aljanna jannada ay ku leedahay iyo wannaar wa makaanahaa min annaar booskeeda naarta ay ku leedahay labadaba maktuub qoran wey wa ilaa waqad kutibad waxaa la qoray shaqiyatan inay tahay mid durdarsatay oo xun aw saciidatan inay tahay mid liibaantay intaba waa qoran tahay qaala wuxuu yidhi saxaabigu faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah afalaa namkuhu maan iska sugno oo nagaano ku dulnagaano calaa kitaabina wixiina nagu dul qoray oo wanadacu lcamala shaqadaan iska dayno wixii hadduu wax qoran yahay maan ayan qoraalka anagan ka hor sugno oon camalkan iyo shaqadan iska dayno faqaala nabigu wuxuu yidhi man kaana min ahli sacaada qofkii ilaahay uu saciid qof liibaanay uu ka dhigay oo u qoray fasayasiiru wuxuu u soconayaa oo ilaahay uu ka dhigaya ilaa camali ahli sacaada camalkii ahlu sacaadaha lagu wanaajinaya qadarkiiba ka mid tahay inuu shaqeeyo oo camalkii wanaagsanaa uu la yimaado taas baa waxay gaadhsiinaysaa wixii loo qoray waman kaana min ahli shaqaawa qofkii ehlu shaqaawa ahoo ayaan daran oo saa u qoranna fasayasiiru ilaa camali ahli shaqaawa buu aadi biikhtiyaarihi buu ku aadaya soo ninna khasbaynin xumaanta waddadeedii buu qaadi rabbina wax walba waa ogyahay faqaala nabigu wuxuu yidhi icmaluu camal sameeya qadar baan sugayaa wixii ii qoraa kollay gafi maayo intaad tidhahdaa fadhiisanine icmaluu camal sameeya oo dadaala rabbina barya oo ku xidhma fa kullun qof walba muyasarun waxaa loo fududeeyey wixii loo qoray wixii loo qadaray ama ahlu sacaada dadka wanaagsan fayuyasaruun waxaa loo fududeynayaa licamali ahli sacaada dadka ahlu sacaadada ee liibaanta ay helay ee liibaanay jidkoodii camalkoodii baa loo fududeyn salaaddii waaka waa u sahlan tahay soonkii baa u sahlan zakadii iyo sadaqadii baa u sahlan daacaddi iyo khayrkeed baa u fudud qofka waa qof meel lagu wado janno lagu wado wey wa ama ahlu shaqaawa dadka ahlu shaqaawada ee dhur darsadeen ayaanka daran fayuyasaruuna waxaa loo fuday licamali ahli shaqaawa dadka ahlu shaqaawa camalkoodii markay muslimiinta midig aadaan bidix buu isku sii daynayaa aadaankoos wuu sii dabamaraya xumaan buu sii samaynayaa uma qara'a wuxuu akhriyay nabigu qowluhu tacaala fa amaa man acdaa qofkii wax bixiya wax baxsada sadaqada iyo maalka iyo wuxuu haysto wattaqa alla ka cabsado xumaanta ka fogaada wanaagana la yimaada wasadaqa rumeeya bilxusnaa midii wanaagsaneed laa ilaha ila allah iyo tawxiidkii fasanuyasiru ilahay waxaa ugu fududaynana bu yidhi lyusra midiis yusradeeda fududeede wanaagsaneede jannadii iyo camalkii wanaagsanaa jannadii lagu galaayey jannadaasa la fududanaya wa ama man bakhila qofkiisa bakhayl noqdo wixiisa ku bakhayla waistaqhnaa deeqtoomo oo yidhahda aniga oo isku filan wakadaba beeniya bilxusnaa laa ilaha ila allah iyo jannada beeniya fasanuyasiru ilah wuxuu fududanaya licusrati cusleedo naara ayaa loo fududanaya jidkii naarta loo fududayn xadaana abubakr bn abi shayba whanaad bn sariy qaala waxay dhan xadaana abulax wasalaam bn sulaym can mansuur bn muctamir bihada isnaadi fi macnah waqaal faakhada cuuda nabiga laan buu qaatay walam yaqul miqsara miqsara iyo cuudna waa isku mid wey markaasuu deena nabiga qabriga korkiisii isagoo murugsan hadalladaas iyo erayadaas ka hadlay sala allah aleh wasalam waa arrimo khatarteeda leh waa ma'aal aan la garanaynin oo mustaqbal aan la ogeyn wuxuu ku dhammaan doono marka nooma sugnaanin keliya iltijaa inaan ilaahay ku cararo alla magan galno ilaahay barino u oyno isku bihin bihinno mar walbaba aan dhahno yaa muqaliba alquluub habid quluubana calaa diinik ilahu qalbiga diintaana ku sug xusnu khaatima aan weydiisanno ilaahay subxaana wa tacala ducada waa waana ku bedelaya wixii ilaahay subxaana wa tacala uu qoray ducadaas iyo qadarka wax baabi'iyo ama leexiyo qadarka waxaa jirta ducada wa qaala ibn fi xadiidihi can abilaxwad uma qaraa rasulu lah sal slam xadana abubakr bin abi shayba wa zuhayr bin xarb wa abu saciid alashaju qaala waxay dh xadana wkii xaw xadana ibnu numayr maxamed bn cabdilah xadana abi qala xadana acmash xaw xadana abu kurayb walafdu lah xadana abu mucaawiya xadana acmu sulayman can sacd bn cubayda can abi cabdiraxmaan asulami can caliy bn abi alib radi allah canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu ahaa daata yowmin maalin maalmaha kamida jaalisan kii fadhiya wa fii yadihi gacantiisana cuudun laan ama ul yunkitu bihi uu dhulkasaa ugu mudmudaayo o ugu dhudhufanaayo farafaca ra'sahu madaxuu kor u qaaday nabigu faqaala calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi maa minkum min nafsin naf inaga mid maaha dadow ilaa waqad culima waa la ogyahay oo mafruuqun minhu wey ilahay agtiisa macluum bay ka tahay manziluha booskeeda min aljanna uu ka geli doonayo wanaari naarta meeshu ka geli doono waa qoran weeyaan ogaada qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah falima nacmal maxaan marka ka camal falaynaa afalaa natakil maan ka warsugno camalkaana qadarkaanagi iyo wixiina noo qoray maan ka warsugno iska itikaalanno qaala nabi wuxuu la maya itikaal ala ma jirto qadar baa aniga ii qoranoo waan ka warsugni daliishii la daliishan ma laha ajizkii bay ka mid tahay iyo nasiib darrada icmaluu shaqaa lagu abuuray ee camal la imow fakullu muyasar qof walba waxaa loo sahlayaa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray oo dadka ahlu khayrka ee wanaagga iyo cibaadada iyo daacada ku jira jidkii ilaahay ugu talagalay bay ku socdaan uma qara'a wuxuu aqriyay faama man acdaa wattaqa sadaqa bilxusna ila qowlihi fasanuyasiru lilcusra qala xadaana mxamed bn muana wbnu bashaar qala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucbata can mansuur walacmash ayu anahuma samicaa sacad bn cubaydatayn maqlayn yuxadiu can abi cabdiraxmaan asuleymi can caliy can nabi sal slam binaxwihi qala xadana axmed bn yunus xadana zuhayr xadana abu zubayr maxamed bn muslim xa xadana yaxya bn yaxya qala akhbarana abu khaytama can abi zubayr can jaabir bni cabdillahi qaal jaa suraaqa suraaqa bnu malik bnu jucsum ayaa yimid qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allah saxaabi jaliilo qiimo badan weeyaan waa ninkii hijrada isku dayay nabiga calay slam inuu dhexda u galo kadibna iimaanka qalbigiisa uu taabtay mucjizaadkii arkay yaa rasuul allah rasuul allah wuu leeyay hadda bayin lanaa noo caddeeyo diinana diintaanada kaanaa khuliqnaa ayaa moodaaye markii muddo kadib uu nabiga warqadba u qoray maalinta ayadaa inaan ammaan la siinayo waxba la yeelayno markii islaamka uu xoogaystayba waa damba soo warqadii may garanaysaa markaasuu nabiga alay slam warqadiina tusay markaasuu cilmi iyo diin iyo waa ka daalibulcilmi wey bayin lanaa diinana diintaanaba noo caddee maxaaba kaloo loo soo diray nabiga alayh salam waanzalna ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayh marka noo caddee kaanaa khuliqnaa waxaad moodaa inana abuuray alaan haddee konton jir lixdan jir toddobaatan jir baa soo islaamay weligii aan diin iyo cilmi iyo shareeca iyo waxba aan arkin maanta inaan dhalanay na moodaa oonana abuuray jahliga iyo dhagalaantana haysa ee fa fiima alcamalu camalku muxuu yahay su-aal ba marka weydiistay alyowma maanta camalkan aan samaynayno ee salaad iyo cibaadaiya daaca iyo khayr leh afiimaa jafat bihi alaqlaam ma wax qalamkii maqaadiirta ee ilaahay u qadaray la qoray yaan annaga iska samaynaynaa war loo haynin waxaynu noo qoray umuurtaana wax qoran miya wajara bihi lmaqaadiiru maqaadiirta iyo qadarkana uu ku dureeray am amase fii ma waa shay aan nastaqbilu hadda qaabilayno camalkan hadda janna lagu galaya laleeyahay jannaduma wax lanoo qoreedba mise waa shay hadda aan qaabilayno nin walbaba camalkaada iyo shaqadaada adaa khiyaar u leh awoodin adaa u leh adigaa maarata lagaa rabaa inaad shaqaysato laleeyahay wax qadaroo horreeye sii qoraa jira miya mise wax hadda aan qaala nabi wuxuu yidhi laa maya ma jirta wax hadda aad qaabiliye bal fii waa shayga waa wax aajafat bihi alaqlaamu qalamkii lagu qoray angegay wa jara bihi almaqaadiiru qadarkiina ay ku durartay oo lasoo maray oo la og yahay waxaad noqon doonta ma'aalkaada meesha ku dambayn doona waa qoran yahay waxadda aad istiqbaalayso qaabili ma jirto qaala ninkii wuxuu yidhi suraaqa aha fa fiima alcamalu marka camalkan aan samaynayna hadduu wixii qoranba sii yahay muxuu yahay camalkan qaala zubayr uma takalama abu zubayr bishayin lama fahma aana fahmin buu ku hadlay fasa'altu waxaan weydiiyey maa qaala muxuu yidhi faqaala icmaluu buu nabigu yidhi riwaayat abi zubayr markii lasoo waro jaabir icmaluu sameeya fakullun mid walbaba muyasarun waxaa loo fudeeyey muyasarun waxaa loo fududeynaya camalkiisa wixii loo qoray ee loo qadaray yaa loo fududeynaya camal sameey marka camalka asagaa ikhtiyaarkaadii takliiftaadii waajibkii ilahay ku saaray la imaanaysa weeyaan qadarkiina waa jiraa laakiin calaamada kutusaysa wixii lagu qoray waa camalka aad ku dhex jirto wuxuu yahay camalka saalixa ah wuxuu dhalayaa salaax iyo wanaag iyo jannuu dhali xadaثnي abu dahir axmed bn camr akhbarna ibn wahbin qaal akhbarnii cmr bn xaariث can abi zubayr can jaabirin ibn cabdillahi can الnabi sal slm bhada اlmacn wa fiihi faqaala rasuulu lahi salى اllah alيه waslm kullu caamilin qof kasta oo shaqo qabta muyasarun licamalihi camalkiisa loo fududaynaya ilahayna ma hoojinaya in walba camalkii u sii wanaagsanaa u la yimid ilahay kama hoojinaya subxaana haddii marka hore niyad wanaagay ku jirtay walidalika xadiidkii ibn mascuud ay ahaa qofka wuxuu camal falaya bicamali ahli اljanna fima yara الnaasu waa riwaaya kale dadku siday u arkaan wey wailaa qalbigiisa ikhlaasna male caqiidana male iimaanna kuma jiro nifaaq wey daahirka unbu hagaajinaya ama qofka muminka wanaagsan fi lgaalib waxaa weeyaan waa hagaagaya hagaag ku dhimanaya xadana yaxya bin yaxya qaal akhbarana xamaad binu zayd can yaziid dubaci xadana mudarifin can cimraan bni xusaynin qaal qiila ya rasuula rasuul allah baa la yidhi aculima ahlujanna ahlujannaha ma laga yaqaana min ahli naar ahlunaarka ahlujannaha ahlunaarka ma lakala yaqaana agta wax qoran miyaa qaala faqaala nacam ha waa lakala ogyahay waa qoran yihin qaala qiila fafiima yacmalu alcaamiluuna kuwa shaqaynaya camalka samaynaya halla camalfaladan maxay u camalfalayaan qaala kullun muyasar qof walba waxaa loo fududan limaa khuliqa lahu waxay loo abuuray waxay lagu abuuray hadduu wanaag iyo janno iyo khayr ilahay ku abuuray camalkanaad samaynaysa camalka jannada ilahay ku fududaynaya xadana shaybaan bin faruuq qaala xadana cabdulwaari xaa xadana abu bakr bin abi shayba wasuhayr bin xarb وisxaaq bin ibrahim bn numayr can ibni curayata ismaaciil xaw xadana yaxya bn yaxya akhbarana jacfar bn sulaymaan xaw xadana ibnu abi ibnu muhanna qala xadana محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي بالأسود الديلي واسمه ظالم قال قيل عمران بن حسين waxaa lagu yidhi ara'ayta waxaad noo sheegtaa maa yacmalu الnaasu dadka waxay samaynayaan ayoo maanta qaala lii cimraan qaala lii cimraan bn xusein oo saxaabiga wuxuu weydiinayaa abulaswad kor imtixaan ka qaadaya saxaabiga cimraana wuxuu leeyahay ara'ayta abulaswado waxaad ii sheegta maa yacmalu nnaas dadka waxay samaynayan alyom maanta oo wayagdaxuuna fiihi ay u sacyinayaan waxay dadka samaynayaan ee camal iyo shaqo iyo orod iyo mashaqo ay la imaanayaan ashayu ma waxbaa qudiya la qadaray calayhim korkooda lagu dulqadaray oo wamadaa calayhim korkooda uu tegay min qadarin qadar min qadari maa sabaq wixii hor maray oo qadarah oo korkooda ku tegay miyaa oo lagu dul xukumay ow amase fii maa shay miyaa yustaqbaluuna bihi la qaabilinaya hadda oo wax cusub oo unuf ah oo hadda bilaabanaya oo mimaa wixii aataahum bihi nabiyu nabigooda oo oola yimid oo wahabatat alxujatu xujaduna ay ku sugnaatay calayhim korkooda wuxuu nabiga la yimid xujaduna ku sugnaatay korkooda oo hadduun ay bilaabayaan wax sii qoraaba uusan jirin miya mise wax qoranba oo qadar baa ka sii horreeyey faqultu waxaan idhi bal shayun waa shay qudiya calayhim lagu qoray wamadaa calayhim uu tegay wax walba qoraalkiisa u horreeyey qaala faqaala wuxuu yidhi afalaa yakuunu dulman qofkan waxadiiba lasii qorayba in wax sii qoraa loo qarto soo dulmi ma noqonayso qaala fafazictu abulaswad wixii waanan argagaxay min dalika hadalkaa sheekha cimraana fasaxan argagax shadiidan daran waqultu waxaanan kullu shayin say u tahay dulmi say u tahay sheekh kullu shayin wax walba soo khalaq allahu ilahay baa abuuray khalqu llahi ilahay khalqiisa way wax walba wa milku yadihi gacantiisa waxay mulkisay wey wlmaaliku yatasarafu fii mulki kayfa yashaa maaliga wax mulkiyeyna wuxuu leeyahay oo mulkiya suu raba ugu tasarufa oo u maamulaa falaa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcal <clears throat> wuxuu ilaahay sameeye la weydiin maayo maxa u samayse la dhihi maayo wahum dadkasi yus'aluuna waa la weydiinayaa marka difaacaasuu galay wuxuu yidhi sheekh asagaaba xoogow shubhaadka ka saar faqaala lii wuxuu igu yiri buu yidhi cimraan yarxamuka allah allah kuu naxariista abulaswadow inii lam urid oo lama jeedin bimaa sa'altuka waxaan ku weydiiyey ilaa liaxzura inaan ogaado caqlaka caqligaado maan rabay inaan qiyaaso imtixaano caqliqa caqligaada iyo aqoonta iyo macrifadaadun baan rabay inaan ku ogaadee saa sheegtay weeyaane naskeedhan dhegayso ina rajulayn laba nin min musaynata reer musayna yaa atayaan rasuulallah nabiga calayh salaam u yimid faqaalaa waxay ku dhaheen yaa rasuul allah rasuul allaw arayta noo sheeg maa yacmalu nnaasu alyowm dadka waxay samaynayaan wayafdaxuuna fiihi ay ku shaqaynayaan ashayuma wax baa qudiya calayhim korkooda lagu qadaray oo wamadaa fiihim uu tegay min qadarin qad sabaqa qadar tegay oo hadda ka hor la qoray miyay dadku u maaratay iska daba socdaan aw amase fiimaa waa wax yustaqbaluuna fiihi hadda la qaabilinayo hadda lagu bilaabay oo mima wixii aataahum bihi uu oola yimid nabiyuhu nabigooda wa habatat alxujatu xujada iyo gartuna calayhim korkooda ay ku sugnaatay oo hadda ayagun laga rabo inay la yimaadaan wax ka soo horreeyo qoran ba uusan jirin faqaala laa buyu nabigu maaha saas dambe sida dambe bal shayun waa shay qudiya la qadaray calayhim korkooda wamadaa fiihim qadarkaana uu ka horreeye oo ka sii tegey watasdiiqu dalika fii kitaabillahi caza wajal bayna ku sugantahay arrintaa rumaynteeda wa nafsin wamaa sawaaha ayuu ilaahay yidhi naftii iyo taswiyadii ilaahay uu sameeya toosiyey toosintuu toosiyey faalhamaha ku hanuuniye fujuuraha wa taqwaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha daacataha wa macsiyataha ah, daacadeedii iyo fujuurkiina waa labadaba ilaahay waa baray callama marka miduu qaadanaya isagay u taallaa qaala xadaثna qutayba bnu saciid xadaثna cabdاlcaزiiz can ibni muxamedi can alcalaa can abi cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal ina arajula layacmalu الzamna nin baa zaman idil wuxuu samaynaya adawiilo dheer bicamali ahli اljanna camal ahli اljanna uu samaynayo khayr iyo wanaag umay dadka u arkayaan uma yaqtulu lah waxaa lagu khatima camaluhu bicamali ahlinar ahlinar camalkiisa waxaa loo jooga inu ku dhaqaaqi oo wanaagiiba ka leexinaya waina arajula layacmalu zamana awiil qofkuna in badan buu intuu camal falo bicamalihi naar uma yukhtima lahu camaluhu bicamalihi ljana camalkii jannada lagu khatimaya suu wuxuu yahay umbaa markii uu oday noqdo umbaa laga soo masaajka dhex fadhiya iska cibaadaysanay iska dhaacaysanay intaasuu xumaan kusoo jiri jiray taana way jirtaa waxaa kaloo jirta qofka inuu camalkii wanaagsanaayo oo ku bilowday min aldufuula markuu yaraaba ka bilowday sidaa u wado camalkiisa ilaahay subxaana wa tacala wanaaga ugu khatimo ku asagana alle keliwaa ah gaalnimadii iyo munaafiqnimadii uu ku dhashay waladiisa waalid ku dhaleen ku dhimanayo afartaasba nocba way jirtay xaddaثna qutayba bnu saciidin xaddaثna yacquub bn cabdiraxmaan alqaari can abi xaazim salamata bnu diinaar can sahل bni sacdin saacidi abulcabaas ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh waalih wasalama qaal ina arajula layacmalu wuxuu samayn camala ahli اljanna camalka ahlujannada fima yabdu linnaas sida dadka u muuqata sida dadka u muuqata camal ahlujannu samaynaya wa huwa min ahli الnar waa min ahli الnar maxaa yeelay kufriga nifaaq riyaa iyo shirki baa ka buuxa wa ina arajula qofna layacmalu camalahu inaar buu samaynaya fima yabdu linaasi dadka u muuqata hebel halaagsana muxuu noqon doonaa sidii loo leeyahay umuu toobad la imaan wa huwa min ahli ljanna ahlujannanu ka mid yahay wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam aleyh